بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى في باب خيار الناس dadka khiyaarta ah iyo khiyaaru naasi dadka kuwa ugu ikhyaarsan dadku waa ikhyaar iyo araadil waay sharulbariya iyo khayrulbariya dadka ikhyaartae wanaagsan ayaa halkan laga hadlayaa dhinaca kalena kuwa sharta leh tilmaamahooda qaar ka ah la sheegi doonaa asxaabu sharta ah een wanaagsanayna khiyaarta ahayn qaala xadaanii xarmala bnu yaxya atujiibi akhbarana ibn wahbin cabdullaahi ibn wahbin almasri qaala akhbaranaa yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaabin moxamed bn muslim ibnu shihaab aلzuhri qaala xadaanii saciid ibnu musayibin ibnu xasm can abi hurayrata cabdiraxmaan ibnu sakhr dawsi radia allahu canhu waardaah anna rasuula allah rasuulka ilaahi sala allahu calayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulku tajiduuna annaasa waxaad helaysaan dadka macaadinaaka macaadintoo kale macaadintu waa waxa dhulka ilaahay uu ka abuuray ee kala duduwan ayaa macaadin la dhahaa sida dahabka iyo fidada nuxaasta iyo muxuu ahaa alaxjaaru alkariima iyo batroolkaa soo galaya xataa macaadinta waxaas dhulka ku jira korka korana waxay ka yihiin macaadin kadibna waxay u qaybsamayaan ajnaas wa anwaac wa alwaan mukhtalifa intaas oo jinsi iyo nooc kala duwan oo kala fiican oo kala qiimo badan oo qaarkood aan sii wanaagsanen qaarna ay fiican yihiin ayay u qaybsamaan macaadinta dhulka ku jirta dadkuna sidaasoo kale weeyaan oo waa macaadin waa kala duwan yihiin dabeecadooda iyo akhlaaqdooda ikhyaarnimadooda iyo ashraarnimadooda iyo ardaalnimadooda waa kala duwan yihiin macaadin weeye usuushoodaba hal ha ahaato oo korka hore asal ha ka wada ahaadaanee haddana way kala duwan yihiin sida macaadinta u kala duwan yihiin fa khiyaaruhum kuwooda ugu khiyaarsan fi filjaahiliyati xilligii jaahiliyada islaamka ka hor dadka kuwooda khiyaarta ahaa ee mawaaqif wanaagsan lahaa ee lahaa khiyaarnimo iyo wax qofka dabeecad oo wanaagsanoo lagu ammaani karo sida runta ammaanada cadaaladda martigelyada xiriirinta qaraabada go'aanka iyo mowqifkii iyo ballan ilaalinta intaba kuwa jaahiliyada markay ku jireen wanaagsanaa yaa khiyaaruhum khiyaarna u ah dadka fil islaam marka islaamka soo galaan oo hadduu marka horeba islaamka ka hor uu ahaa qof qiimo iyo sharaf leh gaalnimadaas ku jirta mooyeene laakiin aan ahayn qof saqajaanahoo qof qiimo khiyaara u ahaa islaamnimadu khiyaarnimadii unbay sii kordhinaysaa oy sii siyaadin iimaankii soo galay islaamnimadii soo gashay iyo shareecadu wixii u hagaajisay oo u sii caddaysay ee ballanqaada oo ay ka hadashay akhlaaqda faadilada waxa lagu helo dhinaca kalena akhlaaqda hoose ee qarsoon xun waxa laga dhaxlo intaba markii islaamkii uu ka sii dhaxlo khiyaarnimo muu sii kordhinayaa fiicniunbaa usii kordhaysa marka dadkii jaahiliyada fiicnaayee khiyaartahaa islaamnimu khiyaar bay noqonayaan ubay usii kordhinaysaa idaa goortii weliba faqihuwa ay diinta fahmaan markay diinta fahmaan oo xaqi iyo baadilka kala bartaan oo xuntii iyo santii kala bartaan oo saxiix iyo faasidka kala bartaan oo wixii janno lagu galaaya ay bartaan wixii naar lagu galaaya bartaan fiqigaa diinta ay fahmeen khiyaarnimadoodii khiyaarnimay usii kordhinaysaa fiicnin bay sii noqonayaan wanaagunbuu islaamnimadu kordhiyaa ma aha qofka marku uu jahliga ku jiray ee uu maaragtay inay hebel iska ahaa iyo markii uu diinta qaatay in loo maleeyo in diintu ay dhaawac u geysay dadka qaar baa caqiida xumada iyo dhaawaca diineeda ku jirta heer waxay gaadheen qofkii markuu diinta barto la xaqiro la xaqiro oo loo maleeyo inuu wax qabaynan karin inuun caqli lahayn inuun wax tari karin inuunan ummad hogaamin karin waxaasoo dhan lagu tubo markuu jaahilka ahaa waxba uunan aqoonina loo ogolyaha wax walba oo islaamnimadiiba loo malinaya inay qofka daciifinayso islaamnimadu wanaag iyo jamaal iyo hogaan iyo qiimo unbay kordhisaayoo sii ziyaadisaa fiicnidii qofka uu lahaa sidaa weye bale midkii xumaaday oo islaamku markuu soo galo wanaag iyo fiicni ay gelisaay oo fiicnaysaaba watajiduuna waxaad helaysaan min khayri innaasi dadka kuwa u khiyaarsan fii hada alamri amarkan amarkan islaamnimadana waa loo celiyaa amarkan maamulka iyo wilaayada iyo xukunkana waa loo celiya labadaba waa loo celiyaa islaamnimada waxaa ugu khayr badan akrahum kuwooda ugu necbaa lahu islaamnimada qabla an yaqaca fiihi intuuna ku dhicin oo bacd alamfila iyo waqaa'icbaa maqraato u ahoo raggii saxaabadaha ay kakaraa ee diinta markii intaan islaamnimada ayn soo gelin ku kakanaa sida cumar bnu khadaab khaalid ibnu weliid cikram bin abi jahl camar ibnu caas raggii ku adadkaa islaamka ee muslimiinta dhibka iyo culayska ku hayay markay soo islaameen giddood qaaday noqdeen hogaamiyaal bay noqdeen ummadda waxqabadkooda iyo waxtarkooda loo aayay bay noqdeen marka taa waa tafsiirka koobaad waxaa kaloo la dhaha watajiduuna min khayri nnaasi fii hada alamar madaxnimada iyo mas-uuliyadda iyo xilalka hagaajintooda iyo ummadda wax uqabadkeeda waxaa ugu khayr badan akrahumkooda ugu naceb lahu xukunka qabla an yaqca intuuna ku dhacin fiihi xukunka qofka xukunka intaan loo dhiibin nacaya diidaya iga daaya leh ma qaban karo ma rabale ka daba tegaya ka cararaya oy dadka ehluxalligii iyo ehlucaqdigii iyo dadkii khiyaartaha ay leeyihin war adigaa ku aragnaa adaa munaasab u ah ay dhahayaane loo dhiibaya isagoo diidan kaasaa ugu khayr badan hadhow ummadda wax uqabadkeeda iyo waxtarkeeda midkaa ordaaya ee habeenay maalin baan harsanaynin mikrofoonnada shidanaaya ee af walbaba ku hadlaaya ee dadoo dhan soo kulminaya ee wax walba ku bixinaya inuu xukun gaaro kaa asaga a la aamini maayo lama aaminayo waana sida waaqicee jirta wey maalintu wixii uu gacanta ku dhigo wuxuu noqonayaa qof aan sidii la rabay noqonin ayuu noqonaya sidii la rabay aan noqonin buu noqonaya adduun buu le wuxuu raadinaya dhaqaaloon buu ahaa xukun aad gaadhid maal aad arusatid wax aad noqotid aad ka fara qabsatid sidaasay sheekadii iska noqotay waana sida waaqicee jirta ee aan tusaale u baahneene ummadda maanta ay u badan yihiin bal ay haalibkooda iyo agtarkooda ay yihiin wallahu aclam marka xukun ninkii raadiya laftimir baa ku jirta wey muxuu raadinayaa maxay tahay dhaqaalaha ummadda muxuu ugu ordaayaa muxuu ugu maaratay rukusayaa ugu yacayaa muxuu ujeeddadiisa maxay tahay waxaa weeyaan waa wax laga cararo xukunka in laga cararo wey bi'sat ilfaatima nicmat ilmurdica buu nabi calayh isalaatu wasalaam yidhi wax laga cararo berri xasre iyo nadaamay noqon doontaa buu rasuulka calayh salaam wax laga shallaayay noqon doontaa xisaab iyo ciqaab baa dambaysa qofka marka waxaa inuu doonto naftiisa uu raadiyo ma aha munaasab isaga loo garto oo garab loogu noqdo oo malaa'igta ilaahayna garab ugu noqoto iyo cawnka ilaahay wax la gartay wey laakiin isaga inuu raadiyo intaasoo xoolaha uu ku bixiyo laabad xoolihiisii inuu soo ceshado in ka badanna uu meel gashado oo meel dhigto ummaddana xoolahoodii uu u arko inuu asaga leeyahay inuu asaga leeyahay uu arko taasaa imaantay marka ayib kuwaasaa ugu xun buu nabiga calayhi salaatu wasalaam watajiduuna min khayri nnaasi waxaa ugu fiican yidhahdaan akrahum lahu qabla yaqa intuuna ku dhici ninka ka cararayo cagsigana waxaa weeyaan kaa ugu xun waa ka raadinaya wey walidaalika nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi lan nuwalli hada alamra man sa'alah mas-uuliyaddan iyo xelalkan ummadda dowladda islaamka gacantooda ku jira qofkii weydiista maba siinay nuu yidhi nabiga alai slam war hebelow kaale shaqadaa qabo hebelow kaale waxaa qabo adeega inaad noqoto adiga lagu dirsadaa la rabaa in adiga aad orodo ma aha maxaad raadinaysaa wey ayib watajiduuna waxaad helayaysaan buu nabigu yidhi min shiraari innaas kuwa ugu shar badan dadka dalwajhayna laba wajiile alladii yaati haaulaa'i kuwan wuxuu ugu tagayaa ula tagayaa biwajhin weji wa haaulaa'i kuwana biwajhin weji buu ula tagayaa waa fariiqaani mutakaasimataan laba kooxoodoo iskhilaafsan ayuu labadaba la jiraa labadabuu la jiraa kuwana wejiba oo la tegi oo wuxuu leeyahay maciinaan ahay garabkiinni maahay gudbin kuwana war kale oola gudbanaya labada gacmoodba uu kaga shaqaysanoo xaggana wuu ka qaadi xaggana wuu ka qaadi qolo wuxuu leeyahay ana laka naasixun amiin naasix baan ku ahay garabkaadaan ahay guushii iyo gubanimada labadaba adigaan kuu garab taagnahay taasuu leeyahay laba wejiile saasuu nabiga ku tilmaamay sala allah alay wasalam maalinta qiyaamadna saasuu ku imaanaya dilwajhayn yaatii haaulaa'i biwajhin buu kula tegi haulaai biwajhi sababta u sharu naas dadka ugu shar badan u noqday waxaa weeye liannahu itasafa bisifati nifaaq sifa munaafiqnimuu ku tilmaaman yahay oo ku sifaysmay daahirkii qolada waxay u malanaya inuu ayaga ma odan yahay waana cagsi oo baatinka qolada kalula jiraa waalcaksu kadalik marka waa sifo munaafiq weey ayb xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana jariir can cumaarata bn qacqaac can abi zurcata bn camr bn jariir can abi hurayrata xa waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana almugiiraة bn cabdiraxmaan alxizaami can abi zinaad cabdulahi bn dakwan alacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alيh ali wasalam wuxuu yidhi tajiduuna naasa macaadin dadka waxaad helaysaa inay yihiin macaadin iyo macdan iyo usuul asal bay leeyihiin asalka asaga ah jaahili kuwa u ficlabaa marka islaamka soo galana si fiican bimili xadiidi zuhri hayr ana fi xadiidi abi zurcata walacraj tajiduuna min khayr naas dadka kuwa ugu khayr badan waxaa kamida ah, heli doontaan fii hada sha'nigan iyo madaxnimada iyo mas-uuliyaddan ashaddahum ka ugu daran low karaahiyatan cidda <coughs> midkan ciddan aad u naca ee ka carara een rabin ee loo dhiibo ninkaa xataa yaqaca fiihi ilaahu gacanta kaga dhigo isagoo diidan kaasaa ugu khayr badanoo ummadda inuu wax u taro ayay u dhowdahay wey u dhowdahay ayb baaban wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'ili nisaa'i quraysh marka labada waxaa weeyaan inuu kan aamuso oo in loo garta uu sugo xaggan kalena ay jiraan ikhyaar ehlulxalli waalcaqdi baa la yidhaahdayo waa dadka xariga xidha fura dadka ummadda indhaha u ah dadka masiirka iyo ummadda maslaxadeeda ka taliya ee dan caama mooye dan khaasa aan raadsanin kuwaana in la helo marka waa in saa labada qaybood la helo laakiin markuu kan ordaayo dhinacii kalena ummadihii ummaddii la rabay dadka inay maamusho khiyaar u noqoto ayaa waxaa laga waayay inay dhahaan annaga hebel wanaag iyo fiicni baan ugu yeeranaynaa ee waxaway noqotay ayaguna shiraarunaas bay noqdeen inay dadkii ay u kala dilaalaan oo u kala ordaan oo xagga xagga ordaan marka markii inta taa imaatay isagana tanuu la orday saas weeyaan marka labada dhinacba waa la waayey kii ka istaagaya madaxnimada iyo xukunka xishoonayey ee aakhare ka baqayana waa la waayey kuwii fiirinayay yaa maslaxa iyo wanaag ummadda u ahna waa la waayey ayaguna ayaguna la waaye marka maxaa dhalatay markii mujtamacu uu mujtamac faasida noqday oo aan fiirinaynin maslaxada ummadda ee guud aan fiirinaynin iyo danaha caamka aan fiirinaynin waxay noqdeen dadka kuwa ugu shar badan bay noqdeen markaasaa ilaahay wuxuu madax ooga dhigaya mar walbaba dad aan u naxariisanin wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacdan bima kaanuu yaqsibuun daalimiinta qaarkood baan qaarka kale madax oga dhignaa sababta waxaa weeyaan iyaga kasabkooda iyo camalkoodu xun yahay ku markaa iyaga dhibo ayaa korka laga saaraya sidaas weeyaan marka ilaa loo noqdo alla ka cabsiga loo noqdo diinta iyo shareecada la fiiriyo xukunka iyo nidaamu alxukmi fi lislaam islaamka xukun muxuu ka qabaa lasdib loo fiiriyo loo daraaseeyo adduunya aakharaba maxaa ka imaan kara dee lama gaadhayo guul lama gaadhayo shacabkana u hagaago madaxduna shacabka hagaagsan buu kasoo dhexbixi lahaa oo ka soo bixi lahaayeen baabu min fadaa'il nisaa'i quraysh haweenka quraysh fiicnidooda iyo fadaa'ishooda haweenka quraysh baa la ammaanayaa ile waxaa weye dadku dhaqan bay kala leeyihiin caaday leeyihiin haweenku qabaa'ilka iyo waddamada qolo walba dhaqankeeda wey dhaqankii gabdhihii quraysheed baa la ammaanayaa xadaanaa ibna abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can abi zinaad cabdulahi bn dakwaan lacrad can abi hurayrata wa can ibna daawuud sawira can abihi daawuusaso ka warinaya can abi hurayra ka wariyey oo markaa abi zinaad ninka la yidhaha acraj iyo daawuus baa yaa siman abi hurayre ka wariyeen qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam wuxuu yidhi khayru nisaa'i rakibna alibila haweenka ugu fiican oo geel fuula rakibna alibil dadka geellayda ee geela gaadiidka uu yahay ee gurada ka dhigta ee ku guura rakabna alibila wadda geela guraa loo samayn jiray howdaj waxa la yidhaahdo waa la rabi jirayoo waa la ilaalin jirayoo aad baa loo ixtiraami jiray islaamka markuu yimid aad baa loosii ixtiraamay khayru nisaa'i rakibna alibil haweenka ugu khayr badan oo ugu wanaagsan wax geel haween geel raaca kuwa ugu khayr badan ama haween geel la saara kuwa ugu khayr badan qaala axaduha midkood wuxuu yidhi daawuus iyo acraj midkood yaa wuxuu yidhi saalixu nisaa'i quraysh haweenka quraysh kuwooda wanaagsan ee saalixiinta ayaa haween gaadiid iyo geel fuula ugu khayr badan wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi nisaa'u quraysh haweenka quraysh ayaa ugu khayr badan haween geel fuula calaa axnaahu kuwa ugu xanaanayn badan wey calaa yatiimin agoon ay dhaleen fii sikarihi yaraantiisa markuu yar yahay wa arcaahu waa kuwa ugu ilaalin badan haweenka quraysh calaa zawjin ninka qaba iyo raggooda fii daati yadii gacanta waxa ku jira laba tilmaamood baa lagu tilmaamay waxaa la yidhi horta agoon ilmo keeda oo haysatay dhashay oo aabbihii ka dhintay oo ku agoonmoodobay haweenka ugu ilaalin badan waa haweenka quraysh maba guursadaanba hal iyo labo saddex iyo afar ayadoo haysata hadduu aabbihii dhinto carruurta dhalay waxay leedahay ilmahaygan baan korsanayaa ah, nin iyo umuurihiisa ma gelaayo inta ilma heega intaan nin loo guursado nin guursado ay iga yar dayacmi lahaayeen cariirii dareemi lahaayeen xoogow aniga hoostaydii iyo gobashaydii iyo howlahaygii ninka iga xigsan lahaayo ayagoo ay indhaha taagi lahaayeen carruurtaydaasaa aniga korsanaya bay leedahay ayadaoo yar oo dhaldhali laheed oo dhaqamaad ah oo nin u baahan iyo waxay carruurtayda aniga yaa ka xihanaya way ku abaadaysaa saa horta waa lagu yaqaanaa talabaadna waxaa weeya ninkooda hadduu joogana ninkiibaa aad bay u ilaaliyaan wax gacanta ku jira oo haween wax maareeya oo dhaqaalaha iyo guriga iyo caruurta iyo maareynta guriga aad bay ugu fiican yihiin labada tilmaam baa la sheegay labada tilmaamood ayaa la sheegay in ilmahana ilmahoodana ay u roon yihiin markuu ninka ka dhinto oo ayna ka tegin meelka aadin ogaato la socoto taas waxaa weye waa tilmaam fiican waay ilmahay u roon tahay maxaa yeelay mararka qaar waxaaba dhici karta in mid sallid oo ina lakad ah ay qoorta gashato oo u yidhahdo abaanku aqaanaa carruurta ma arki karo caruurta maba arki karaba abaanku guursana ilmaha ma guursan u dhah ninaan khiyaaraha wey hooyadii buu la wareegay ilmihiina jeeqal kugu dhuftay oo indhuhu guduudiyey taa sax ma aha ilmahaasi waa ilmahaadii caruurtaadii aad dhali doontay walaala yihiin islaantaasaa dhashay oo hooyo beerkeed weeyaan inaadan ka nixinin ood ku qaadato ayaa fiican ayagaasaa laga yaabaa inay kaala ficnaadaan kuwaa dhashay haddii kale hooyadood bannaanka oga mar adaa gardarraystaye wa arcaahu calaa zawjin fii daati yadihi ninka gacantiisa wax ku jirna way ilaaliyaan haweenka waxaa leey matashato iyo matashiirato matashato iyo matashilata waxun baa leeyihi marka gurigeeda wixii gacantiisa ku jira way ilaashataa way tartiibsataa ma bayldarayso kuma ciyaarto ma khayaanto meel kale kuma shubto ninkeedaasay ku xidhan tahay oo u nadaamisahayoo kabtaa la yidhaahdaa kabto iyo kale ridana waa jirta yadana kabto iyo kale rida tuninkeeday kabaysaa waxaa yarbay u yabyabaysaa ilaa wax ka noqdo tuna waxaa weeyaan shilinba shilin ooma gaadho xarigii saa u xidhaaba way furtaa taana waa imtixaan kale ee ka nacuudu billah la dhaho qaala xadaanaa camru naaqib xadaanaa sufyaan can abi zinaad can ilacraj cabdiraxmaan alhurmus can abi dawsi radi allahu canhu yabluqu bihi nabiya isagoo nabiga gaadhsiinaya sala allah alay wasalam wa daawuus can abihi yabluqu bihi nabiya isaguna bimilihi yabluqudaas dhowrteen baan soo sheegnay waxaa la dhahaa xadiiun marfuuc xukman hayra annahu qaala arcaahu calaa waladin ilmo kuwa ugu roon weeyaan fii saqiirihi hadduu yar yahay walam yaqul yatiim qal xadaanii xarmana bnu yaxya abarana ibn wahbin abarana yunus can bn shihaab qal xadaanii saciid musayib can abi hurayrata qaala samictu rasuul allah sala allahu calayh waali wasalam yaquul nisaau quraysh haweenka reer quraysheed khayru nisaa'in haweenka ugu fiican weeyaan rakibeel iibila geel fuulaya xadaahu kuwa ugu xanaanayn badan wey calaa diifin ilma yaray dhashay wa arcaahu kuwa ugu ilaalin badan wey calaa zawji ninka ooda fii daati yadii gacansaxa ku jira aad bay raggoodana idab iyo xishood bay leeyihiin iyo ninkooda inay ka dambeeyaan oo wixiisana u ilaaliyaan naftooda iyo gurigooda iyo carruurtoodaba ay dhowraan jiri jiraan way jiraan gabdhaha soomaalida way ku badan yihiin gobnimada noocaasoo oo kale intii laga tago oo safar laga aado toban sano qaarkood caruur iska maqnaado oo qaar xerbaaba jiri jirta intay iska tagaan haweenka oo xaamilaa wiilkii xoole la jiro uuna soo noqon jiray minhaajka si u aad fadhiyo u kor fadhiyo tabteeda iyadoo oo lagu imaan jiray howlihii aan meel la aadin inkastoo dhaqankaadda qaarkeed xumaadayoo gabadhiioo ninkii maqan yahayoo biilkii loo soo dirayo xawaaladda ka qaadanayso aad aad maqlayso waxay aada qaadigo way isfasakhday oo hadda kahor rag baaba saasoo kale loogu imaada calacalay oola bil walbana biilka soo direymay naagtana intay isfasakhday nin kale isku tabacday ah, biilkiina way qaadanaysay cudur noocaasoo kale waa dhacaa qaala yaquulu abuu hurayra calaa idri dalik abuu hurayre xadiidka markii uu nabiga sheeg uu soo wariyey buu tacliiqiye wuxuu yidhi walam tarkab maryamu bintu cimraan maryamu bintu cimraan gabadha la dhihi jiray ee nabiyullaahi ciise hooyadiisa aheed qiimaha badneed maynan fuulin baciiran neefgeela qadun weligii weligeed mayna fuulin neefgeela oo wuxuu ka wadaa khayriyadaasi marka la leeyahay waxaa la tartansiinayaa haweenka geela iyo baadiyaha iyo gaadiidka isticmaala kuwaasa waxaa la leeyahay quraysh haweenka quraysh baa ugu fiican ama kuwa aan gaadiidba fuurin inay quraysh ka fadli badnaan karaan waa dhici kartaayoo maryamaaba jirta oo gabdhihii quraysheed kaba fadli badan in badanoo ka mid ah sababtoo ma soo gelaysa xadiidkaas cumuumkiisaoo ay ka baxsan tahay iyadu maa rakibat ibil geelba mayna fuulin takhyiirkan iyo tartansiintan kuma jirta iyadu gaarkeeda weeyaan marka faadila weeyaan gabadhii qiimaha badneed ee nabiyullahi ciisa dhashay calayhi salaam qur-aankana suuradan suuratu maryam la yidhaahdo ayaa ku jirta qaala xadaanii moxamed bnu raafic bnu cabdi bni xumayd qaala cabdun ahbarana waqaala ibnu raafic xaddaana cabdurazaq ahbarana macmar can zuhriy can ibni musayib can abi hurayrata ana nabiya sala allah aleh wasalam nabigu khadaba umahani umahani binta abi aalib binta cammihi adeerkii abu aalib baa dhalay ilma adeer runa weeye oo weli aabbihii iyo abu aalib shaqiiq bay ahaayeen gabadhaasi umahani la yidhahdo faakita magaceeda la yidhaahdo ayuu nabigu doono yidhi inaan guursadaan rabaa carruur awooley yay ahayd aan guursadaan rabaa waa ilma adeer guurku waa isku qaban karaa gurku waa isku qaban karaa meelahan hadda carradan oo kale aad uma sii badna dadka taas isku dhawin isku guursadaane meelaha qaarkood xabad baa kaa qiiqi haddaad iwan in aad yarkaa guursato nin soo duulay oo reerkii burburiyaa lagu arkaya tilfaa lagu qadaya marka waxla dhibaataa ma laha guurku wuu isku qabtaa gabadh ilmaa adeerka ilmaa abtida ilmaa habreedka intaba way isguursan karaan waxba dhibaataa ma laha gabadhaasuu nabigu wuxuu dabcay inuu guursado faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow innii qad kabirtu ani horta waa weynaaday weli ciyaal carruurra waan leeyahay marka carruurtaydaasaan iska ilaashaanay ammankan culays kale ma qaadi kare iga raalli how faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi wuu ammaanay khayru nisaa'i rakibna alibil haween gaadiid fuula waxaa ugu khayr badan haweenka quraysheed xagga caruurta iyo xagga ninkoodaba uma dakara bimili xadiidi yuunus hayr annahu qaal axnaahu calaa waladin bay u roon yihiin fii saqir hadduu yaryahay xadaanii moxamed bn raafic wacabd bnu xumaydin qaal ibnu raafic xadaana waqaala cabdun ahbarana cabdurazaq abarana macmar can ibni daawuus can abihi can abi hurayrata xa waxadaana macmar can hamaam bn munabihin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal allah alay ali wasalam nabig wuxuu yidhi khayru nisaain haweenka ugu fiican oo rakibal iibila geel buura saalixu nisaai quraysh quraysh haweenkooda saalixiinta muminiinta wey axnaahu waa kuwa ugu xanaanayn badan calaa waladin ilma ay dhaleen dushii fii sakarihi yaraanta uu yaryahay iyo u dhibriyaan ilaa ay danahoodii iyo guurkoodii oo dhanba ay uga seegaan waarcaahu waa kuwa ugu ilaalin badan calaa zawji ninka fii daati yadihi wixii gacantiisa ku jiray iyo reerkiisii iyo maare irticidiisii qala xadaana axmed bn cuثmaan bn xakiim alawdi xadaana khaalid can ibni mkhlad xadaana sulayman huwa bn bilal xadaanii suhayl can abihi can abi hurayrata can الnabiy salى اllah alيh ali wasalam bimidli xadiidi macmar hada sawaan baabu muwaakhaati الnabiy nabiga walaalayntii uu walaaleeyey sala اllahu alayh wali wasalam bayna asxaabihi saxaabadiisa dhexdooda radia allahu tacala canhum allah ka raadli noqdee saxaabadiisii muhaajiriin iyo ansaar ahaa waa laba dad oo kala dal ah oo kala qabiil ah markii dantu isku keentay iyo diin iyo garab istaaggii nabiga calayh salaam madiina iskugu imaaday dadkii buu nabigu calayhi salaam walaaleeyey ummad walaal ah oo wax wada qaybsanaysa oo wada noolaanaysa oo garab iyo gaashaana isku ah oo iska naxaaya yaa cadowga khaarijka iska celin kara oo iska difaaci kara ee ummad uur qabuulaho iyada dhexdeeduba iscunaysa oo xasad isku ah oo midka gaajaysan andan laga lahayn oo midka baahna waba laga ogayn kaadoonkaan waba laga ogayn de waxaa weeye maxaa galay buu kii kale wax ku dhaco maxaa galay buu leeyahay marka nabigu tallaabadii koowaad waxay ahayd markuu masjidkiisa dhisay wuxuu walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar lanna nimankan waa niman magaalada ku cusub oo waddanka ku cusub nimankan waa nimankii sii deganaa in lasoo soo dhoweeyey u baahan yihiin kuwana xooggii ay la istaagaan oo garab istaagaan kuwana xoolihii walaalahood ay ku garab istaagaan xadaana xajaaj bnu shaacir xadaana cabdusamadi qaala xadaana xamaad yacni ibnu salamata can haabit bni aslam ilbunaani can anas bni malik ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam nabigu aakhaa wuxuu walaaleeyey bayna abi cubayda ibnu jaraax abi cubaydata caamir bni cabdillaahi bni jaraax axad alcasharati almubashariina fi ljanna wa amiinu hadihi اlumma radia allahu canhu ardaa iyo wuxuu walaaleeyey wa bayna abi dalxa zayd ibnu sahl annajaari alansaari radia allahu canhu arda labadaasu walaaleeyey kuna waa muhaajiri kuna waa ansaari markaasay deena dhaheen waa kan waxaa ka mid aha sacad binu rabiic iyo cabdiraxmaan binu cawf ayaa ka mid ahaa ragga labalabaa laiskuu keenay markaasay xoolahay waa kale aan qaybsanno waxaad iga rabto sheego markaas ayaguna waxay dhahayeen war annagaa la qabsan doona waddanka kol haddaan gogoshii aad noo dhigteen xoogow aad nagal ilbixiseen oon aan eh, ka baxnay kaydii ka yarbaxnay suuqooday galeen ayagana waxay noqdeen niman beecshariya tijaaro ku shaqay noqdeen markaa garab baa laisku ahaa mu'aasaad iyo mucaawana iskaalmaysi isgarabsi ayaa la helay si uuna ninkan meel cidlo ah oogu dhimanin qofka qof ha ogaadaa layidhi waa sida marka ardada iyo dalabatulcilmiga iyo xerta markii laahaa ama haddaba waxbaa ka jiri kareen ama ka jiraanbe in markaa dhinka daalibulcilmi wax magaalada soo galay waxbarashadina wuu rabaa noolashina hadda way ku adagta dadkiina inuna qoonin baa laga yaabaa ama midkuu mutaystay uunan nolol fiican ku haysanin in la ogaadaa la rabo oo laga warhayo oo waxbarashada lagu kaalmeeyo oo guryaha iyo cidaha la geeyo si uu cilmiga u barto hadhowna cilmigaa u bartay ajir baabaad ka heliyo cilmun yuntafacu bihi baa laga yaabaa inuu ilaahay kugu siiya qabriga taasna ayadana waa soo gelaysaa aad bay runtii soomaalida ugu fiicneed oo culummada soomaaliyeed iyo dalabatulcilmiga wixii garabka iyo gaashaha ku ahay difaaci jiray ee cuntadooda iyo xoolahoodaba siin jiray dadkaa kale ahaayeen waxuun qabiil la fiirinaynin yaa tahay aan lagu dhehaynin ayaad reer intaas kala noolaataad wax barashadaada ku dhammaysan jirtay saasaa qof wax loo tararo waxaa ugu fiican qof wax baranaaya oo mustaqbalkiisa ummadda anfici doona kaasaa ugu fiican xadaana abu jacfar moxamed bnu sabax qaala xadaana xafsu bnu khiyaad qaala xadaana xaasim alaxwal ibnu sulaymaan qaala qiila lianas bni maalik baa waxaa lagu yidhi balaqaka maku soo gaaray ana rasuula allahi sala allah alay sl nabigu qaala inuu yidhi laaxidun fi lislaam islaamka gudihiisa taxaaluf iyo isgaashaanbuursi ma jiro nabigu inuu yidhi ma maqashay xadiidkaas faqaala anas baa wuxuu yidhi qad xaalafa rasuulu ullah wuxuuba nabigu calayhi salaatu wasalaam walaaleeyey bayna qurayshin quraysh iyo walansaar fii daarihi daartiisibuu gurigiisuu ku walaaleeyeyoo taxaaluf iyo iskaashi ayuu dhaxdooda dhigay sala allah caleh wasalam marka kaa xadiidkan laa xilm fi lislaam waa saxiix anas binu maalig iyo qisadan taariikhigaana waa saxiix ismana diidayaan oo laa xilm fi lislaam waxaa weeye awal waxaa jiri jiray islaamka ka hor qabaa'ilku koox koox iyo qabiil qabiil bay iskugu gudi jireen reer hebel aan iska celinoo meel iska saarro xoolahooda aan dhacno dil iyo dagaal iyo jigooyo ayaa lagu midoobi jiray tii way midduu nabigu diidan yahay ree hebel iyo ree hebel baa walaaloobay ree hebel si ay iskaga celiyaan taa ayadaa islaamka gudihiisa ma bannaano wey maxaa bannaan xaalafa rasuululah bayna quraysh walansaar fii daarihi bilmu'aasara waalmuwaasaat wtacaawun cala albiri waataqwa khayrkiiyo wanaagga isku kaalmaysanayeen inay is ogaadaan wax isku taraan muxuu aha wax isku qabtaan isku naxaan ayaa la sameeyey laakiin tii xilfigeedii hore waa la kansalay marka tan laakiin la soo reeba waatee waa wada noolaashihii iyo wax iskutarkii iyo isgacalsigii wey isgacalsigii ma soo gelayso irfiga iyo dhaxalka laisku dhaxli maayo xilfiga iyo isku imaashahaasi nin walbaba qowskiisii iyo nasabkiisii iyo welihiisii iyo nikaaxiisii saddexdii asbaabu irfigaha asbaabu miiraadkaha dhaxalka unbaa laisku dhaxli laakiin sidii kale weeye waxa laisku gaalmaysanayo qala xadaana abubakr bn abi shayba wmaxamed bn cabdilahi bn numayr qala xadaana cabd bn sulayman can caasim can anas qaal xaalafa rasuulu lahi sal ly slam nabigaa wuxuu mideeyey bayna qurayshi walansaar fii daarii buu ku mideeyey alatii daartii bilmadiinati magaalada madiina ku taalay xadaanii abu bakr bn abi shayba xadaana cabdulahi bn numayr abu usaamata xamaad can zakariya bn abi zaa'id can sacd bn ibrahim can abi ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf can jubayr bn mudcim bn cadiyi nowfali qaala qaala rasuulu lahi sal اllah alيh ali wasalam wuxuu yidhi laa xilfa fi اlislaam islaamkan gaashaanbuursi qabiilqabiil iskugu duuli ma jirta wey waayumaa xilfin xilfi alle xilfigii kaana filjaahiliyati ahaa xilfigii jaahiliyada islaamka ka hor jiri jiray ee wanaag iyo ficni iyo tacaawun iyo madluumka oo loo gargaaray iyo daalimka oo layska qabto ahaa lam yazidhu lislaamu islaamka uma ziyaadinin ilaa shiddatan adeeg buu ziyaadiyey xilfulfuduul baa ka mida ah. waxyaalo wanaagsanna way jiri jirtay ay ku midoobaan oo isku gaashaanbuursadaan in qofka daalimkaa la qabto madluumka ilmaynaayo ee magaalada jooga ee wax garab u awaayey ah in garab loo noqdo martida in la sooro jidgooyada in la xaaqo iyo shuftada iyo jirrida waddooyinka istaagta arrimo noocaasoo kalena wuu jiri jiray taa islaamku wuu soo reebay ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati waa xilfigii ficnaaye lam yazidu fi lislaam uma ziya ilaa shidda wuu sii adkeeyey wuu sii adkeeyey oo aayaad iyo axaadiid ka hadlaysa wanaagga iyo khayrka in laisku kaalmaysto ayaa lagu sii xoojiyey ama xilfigii xumaa kaasa waa la diiday baabu bayaani ana baqaa'a anabiy caddayn la caddaynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baaqi ahaashihiisa iyo intuu noolaa ammaanun waxay ammaan u ahayd liasxaabihi asxaabtiisa wa asxaabihi saxaabada noloshooda iyo baaqi ahaanshahooda intay noolaayeen ammaanun lilumma ummadday ammaan u ahayd oo nabadgelyo u ahayd qaala xaddaana abubakr bin abi shayba waisxaaq bn ibraahim cabdullahi bn cumar ibnu aabaan kulluhum can xusayn bay ka wariyeen qaala abubakr xaddaana xusayn bn cali aljucfi can mujamc bn yaxya can saciid bn abi burdata an abihi abi burdata an abihi saciid bn abi burda an abiihi can abi burdata can abiihi abu muusa alashcari qaal sallayna almaqriba salaad maqrib baan tukanay buu leeyahay maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga maciise nabigaan salaad maqrib la tukanay uma qulnaa waxaan nidhi low jalasnaa maan iska fadhino xaggeen wardeennaa xataa nusalli aan la tukanno macahu nabiga maciise alcishaa cishee maqribkii cishaa wayse saaray way dhow yihiin intidaaru salaati ila asalaati fadalikum alribaat aan noqonne aan iska joogno masaajidka inta cishaha laga gaarayaan malaa'igtana ha noo ducayso allahuma kfirlah allahuma arxam hana dhahdee intaan salaadda sugaynana salaad ajirkeed baan leenahay aan iska sugno yaan nidhi qaala fajalasna waan iska fadhiisanay masaajidkii fakharaja calaynaa waxaa noo soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi maa ziltum haahuna meeshan weli ma ka zuulin miyaa maalkii baa sidii u fadhideen qulnaa yaa rasuul allah ha oo sallaynaa waan tukannay macaka macaada almaqrib maqhribka kula tukannay uma qulnaa waxaan isin nidhi najlisu aan iska sii fadhino xataa nusalliya ilaa aan kala tukanno nabiga macaka macaada alcishaa cishaa qaala nabigu wuxuu yidhi axsantum waad wanaajiseen ow asabtum xaqii iyo wanaaggii baad asiibteen waa ku boorriyey nabiga calayh salaam waana ugu hambaliyeeyey waad fiicnayseen buyo si wanaagsan baad yeesheen maqhrib la tukaye ciddi gaarin oon si fiican salka dhulka u dhiganin aadaanka cishihii maqashay soo noqotay maxaad faa'iiday adoo iska fadhiya oo iska ictikaaba oo iska wardiya ayaa ku dhaanta qaala fa rafaca ra'sa madaxii buu nabiga kor u qaaday ila samaa'i cirka markuu intaa saxaabada ku yidhi waad fiicantihiin cirkuu fiiriyey wa kaana nabigu wuxuu ahaa kaiiran in badan mima yarfacu kii kor u qaada ra'sahu madaxiisa ila samaa'i cirka in badan cirku nabiga fiirin jiray sala allahu aleh ali wasalam oo cirkii haddee oo iska walalac ahoo wax daarahoo gurigoo kaa qaranaya aan jirin xidigihii o dhan ay wada muuqdaan markaasoo kale aad cirka fiirisa baadiyaho kale markaad tagto yaa aad cirka loo arkaa xidigihiisii qaybaha kala duwan yihin inta saraacsan inta iftiinka badan midda yare meel fog ka ifaysa xidigihii baad arkaysaa cirkii buu nabiga fiiriyey calayhi salaam waa tafakur fii aayaati illaahi aayaadka ilahay oo laga fikiro weeyaan iyo cadiima sunci illaahi subxaana wa tacaala ilaahay abuurkiisa weynanka iyo quruxda iyo jamaalka iyo qudradda ilaahay meesha ku jirta iyo aayaddaa weyne tusaysa ilahay waxdaaniyadiisa subxaana wa tacaala shay walba cirka ayaa sheegan kara xidigaha ayaa sheegan kara daruuraha ayaa sheegan kara dabeesha ayaa sheegan kara dhulka iyo ardada iyo inta udhexaysa iyo koonkaas dhan ee socda rabbi keliya iskale subxaana wa tacaala fayaa cajaban kayfa yacsi lilaah am kayfa yajxaduhu ljaaxidu wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu cala annahu waaxidun wax walba waxay tusaysaa waxdaaniyada ilahi subxana wa tacaala cirkii buu nabigu fiiriyey mar walba wuu fiirin jiray inta badan faqaala wuxuu yidhi annujuumu xidiguhu ammanatun lisamaa cirkay ammaan u yihiin cirkaas intay xidigaha joogaan cirku waa badbaadaya waa nabad ba ku jiraa laakiin wayda nujuumin daarad markay dhacdo wayda nujuumin kadarad xidigihii markay daataan indifaaraan dhulka ku soo daataan ardadiina cirkiina waa dildilaacaya oo waa baaba'aya waa qarrimaya isaguna annujuumu ammanatun lisamaa faidaa dahabat inujuum xidiguhu markay tagaan ata samaa cirka waxaa u yimid maa tuucad wixii loo yaboohay ee loogu goodiyey iyo wixii ilaahay u yaboohay ayaa yimid cirkii markaasi waa baaba'aya waa dildilaacaya oo kala gogo'aya ida samaa unshaqat wa ana aniguna amanatun waxaan ammaan iyo nabadgelyo u ahay liasxaabi asxaabtayda oo intuu nebiga jooga calayh salaam khilaaf ma jiro firqa firqiya kooxa kooxa ma jirto dad isdiidan ma laha dad isdili ma jirto ummaddoo dhan hal dhinac bay ku socdaan maciinu saafiya ishaa macaanee qulqulaysa nabiga ka burqanaysa ee waxyiga qur-aanka ee sunnada iyo nin walba garka gashay oo marka dadkoo dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa aamin u ahaa ka baahan ka duurafaysan ka jaahilka intaba nabiga u taagnaa calayhi salaam faidaa dahabtu markaan tago aan ataa asxaabii waxaa u yimid maa yuucaduuna wixii loo yabahay markaan tago khilaaf iyo burbur iyo isfahan la'aan ayaa dhacaya wa asxaabii aniga asxaabtayduna amaratun liummati asxaabtayduna ummaddii kale yay aamin u tahay oo nabadgelyo u tahay faidaa dahabad asxaabii markay asxaabtayda tagto ataa ummatii ummaddayda waxaa u yimid maa yuucaduuna wixii loo yaboohayey oo khilaaf iyo firaqu daalla iyo intaasoo firqo oo kala socota ayaa imaanaysa dhowr iyo toddobaatan kooxood baa la noqonayaa baabun wuxuu ku saabsan yahay fadlu saxaaba waa sida dhacday nabiga alai slam ka hadlay wayse dhacday hadda way jirtaa Ah, nabigeena teg calayh salaam wixii ka hadlay waa imaatay saxaabada ku dhacday saxaabadii tage ummaddii bay ku habsatay dhibaatadii laga cabsanay laga helayey firqadii iyo balaayo o soo baxday iyo khilaafkii isdilkii baa imaaday laa fadlu saxaaba saxaabatu rasuuliillaah nabiga saxaabadiisa fadligoodii ayaa laga hadlayaa uma aladiina kuwa yaluunan ku xigo oo taabiciinta la yidhaahdo uma aladiina kuwa yaluunan ku xigo oo taabicu taabiciinta la yidhaahdo quruunun mufadala la yidhahda saddexdaa qarni ee mufadalkaa fadligoodii baa laga hadlaya xadaana abu khaytama zuhayr bnu xarb وأحمد بن cبدة الdربي ولفظ لزهير قال xدثنا سفyان بن عyayنة قاaل سمca cمر baa mقلay jaaبiran buu mقlay يخبiru warramay can أبي سacيid الkhudri ka warramay can النبي slى الله عليه وaلي وسلم qaal nabig wuxuu yidhi yأتي calى الناas dadka waxaa u imaan doona زamaanu xili yغزوu ay duuri doonaan فiyaamun jamaaca duuri doonta min الnaas dadka ka mida xilli waxaa imaan doonta jamaaco muslimiinta ka mida ay duuri doonaan dagaalkii iyo jihaadkii ilan wuu socon ilaa qiyaamu saaca jihaadkii yaa u baxayaan koox fa yuqaalu lahum markaasaa waxaa lagu dhihi ayaga dhexdooda isdhahaya fiikum afiikum dhexdiinna ma yahay mingu dhex jiraa man qof raa arkay rasuulallaahi sal allahu caleh wasalam qof rasuulka arkay maynagu jiraa oo saxaabi ah saxaabadii baa dhammaatay marka halba aa ka nool fayaquuluuna waxay leeyiin nacamhaa hebel baa ka nool nugu dhex jira oo saxaabi ah fa yuftaxu lahum waa loo furayaa magaaladii baa loo furi nasri iyo guushi sababtiibaa ilahay ku siin karaamadiisii iyo mxuu aha ducadiisii buu ilaahay nasr iyo guul ku siinayaa ummaddii intooda kale taasaa imaan doonta uma yaqzub waxaa duuli doona fii aamun koox min annaas dadka ka mida fa yuqaal lahum waxaa loo dhihi doona fiikum ma inugu dhex jiraa man qof raa arkay man qof saxiiba rasuul allah rasuulka qof la saaxiibay qof arkay ba jiraa qof saxaabi arkay ba jiraa oo taabici ah fa yaquuluun waxay dhahayeen nacam ha taabicii hebel baad nool fa yuftaxu lahum ayagii baa loo furaya sababtood uma yaqzub waxaa duuli doona fii aamun koox min annaas dadka ka mida fa yuqaalu lahum waxaa laleeyahay hal fiikum dhexdiinna ma yahay man qof raa arkay man ruux saxiiba la saaxiibay man qof saxiiba la saaxiibay rasuul allahi sala allah alay wasalam taabicu taabici wey fayaquuluuna waxay leeyiin nacam haa hebel baa joogo taabicu taabicia ah. oo wuxuu arkay nin taabici ahoo saxaabadii nabiga ee nabiga artay arkay fa yuftaxu lahu ayagii baa deen isagii ama kuwaasa sababtood baa lagu furayaa dad saasay ahaayeen oo kudhex jirkooda ummadda ay ku dhex jiraanba guusha iyo nasriga lagu helo iyo gobonnimada iyo barakada iyo khayrka samada sababtood lagu helay ahaayeen dad toostoosan oo shareecada ku dhegan oo kitaabkiiyo sunnada haysta oo alla yar rasuulka wax walba ka hormariya ayay ahaayeen warkooda la aqbali hadday dhaartaan hataa dhaartooda ilahay u oofinayo wallahi baa waxaas dhacaya haduu ilahay sidii buu u yeelaya mina min cibaadiillaahi man lo aqsama cala allaahi laa barah addoommaha ilahay waxaa ka mida ah mar haddii ilahay ku dhaartaan ilahay u baarinfari waxay ku dhaartaan bay arrintu noqonba saasaa jira awliyaa ullaahi weeye قال xdثnي سعيid بن يحyى بن سعيid الأmwي qال xadثna أbي qال xadثna iبن jurayج cبدالملك عن أbي الزبير محمد بن مسلم عن jابر بن cabداللahi qاal زacma أbu سعيidin الkhudriي abi سacيid الkhudri baa wuxuu sheegay macna akhbara oo qaalo wey qaala wuxuu yidhi qaala rasuul الlah nabiga calayه السلام baa wuxuu yidhi yأتي calى الnaasi waxaa u imaan doona زamaanu xil yubcaثu minhum waxaa la diraya xaggooda albacثu ciidan baa la diri fayaquuluuna markay gaaladii hor hor fadhiistaan ayaa waxay leeyiin wabaljooga unduruu bal naga dhex fiiriya hal tajiduun inaad helaysaan fiikum dhexdiina axadan qofba inugu dhex jira min asxaabi nabiyi saxaabada nabigaa ka mida sala allahu aleh wasalam ducadiisaan ku tawasulle fayuujadu rajul hal nin baa laga dhex heli fayuftaxu allahu bihi asagii baa sababtiisa loogu furayaa nasri iyo gul lagu heli uma yubcafu waxaa la diri doonaa albacdu thaani ciidan labaad oo ka dambeeya kuwa fayaquuluuna waxay leeyihiin hal fiikum man qof maynugu jiraa saxaaba maba haynee ra'aa qof arkay maynugu jiraa asxaaba nabiyi saxaabada nabiga qof fayuftaxu lahum bihi kiibaa lagu furaya taabicigaha uma yubcau lbacdu taalif ciidan saddexaad baa bixi doona fa yuqaalu waxaa laleeyahay waa qarnigii saddexaad induruu fiiriya hal tarow bal inaad aragtaan fiihim dhexdooda man bay iska fiirinayaan raa arkay man qof ra'aa si arkay asxaaba nabiy nabiga saxaabadiisa sala allah alay wasalam taabicu taabic buu ugu jira uma yakuunu bacdu raabic fayuqaal induruu fiiriya hal tarowna inaad aragtaan fiihim axadan qof raa arkay man qof raa arkay qof raa arkay asxaaba nabiy sala allahu calayh wasalam fayuujadu rajulu hal nin baa la helay fayuftaxu lahum bi asig baa lagu furayaa dadka markaa naga horreeyey diinta nooga horreeyey ee diintan la soo maray wax badan oo shareecadan ilaahay ku ilaaliyey dadka ayaga ah dad qiimo badan bay ahaayeen salafu saalix baa la dhahaa waxaa la yidhaahdaa salafu saalix baa la yidhaahdaa intii ka dambaysana khalaf baa la dhahaa cilmiga iyo allaka cabsiga iyo waraca iyo xalaalmiiradka iyo alla u dhowaashaha intaba ayagaa u horreeyey asalafu aclamu wa axkam cilmi iyo xagga toosnaanta iyo xukun intaba ayagaa maratay ugu horreeyey oo ugu horreeyey kuwa ka dambeeyey ridwaan ullaahi calayhim jamiican qaalainagana waxay nugu leeyihiin abaal iyo gacan iyo yad bay nugu leeyihiin diintana arkaysa ee hadda iska diyaarka noo ah ayag waxay la soo mareen dhibaato badan bay la soo mareen hadday baranayeen iyo hadday alifayeen iyo hadday difaacayeen intaba waxay ku bixiyeen naf iyo nafiis bay ku baxiyeen dhiigooda ku bixiyeen xadaana qutayba bnu saciid wahanaad bnu sari qaala xadaana abu laxw salaam can mansuur bni muctamir can ibraahim bni yaziid can cabidata salamani cabidata bni camr can cabdilaahi buu ka wariyey ibni mascuud alhudali radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi khayru ummatii ummaddayda waxaa ugu khayr badan alqarnu ladiina qarnigii yaluunii ila xiriira qarniga aniga ila xiriira saxaabadii wixii ila joogaba uma aladiina kuwa yaluunahum kuxii wa taabiciinta uma aladiina kuwa yaluuna kuxigoo taabicu taabiciga yaa ugu khayr badan uma yajiu waxaa imaan doona qoomun dad tasbiqu ay ka hormarayso ay ka qaalib noqoni shahaalatu axadihim axadkood makhraatigiisa yamiinu dhaartiisa dhaar baa laga rabay makhraatibuu soo istaajima makhratin beenaada soo tuuraya wayamiinu dhaartiisii baa hormaraysa shahaadatow ayay ka hormaraysaa marka haddii dhaar laga rabay makhraatibu la soo ordi haddii makhraati dhaar buu la soo ordaya marka makhraati beenaale iyo dhaar beenaale inuu iska dhaarto oo markhaati beena soo tuuro suu xoolo ummadeed u dhaco dad noocaasoo kaleon alla kacabsiba ku jirin dad noocaasaa imaan doonay rasuulka calayh salaam lam yadkur hanaadu lqarni fii xadiidihi ma sheegin waqaala qutayba uma yajiiu aqwaam ayuu yidhi aqwaam aqwaam baa imaan doona meesha uu yidhi uma yajiiu qawmun qawmun iyo aqwaam qala xadaana cuثmaan bin abi shayba waisxaaq bin ibrahim alxandali qala isxaaq barana wqala cuثmaan xadaana jaric mansur can ibrahim can cabidata salamani can cabd qaal qaala su'ila rasuulu rasuululahi nabiga alay slam ba waxaa la weydiiyey ayu nnaasi khayr dadka ayaa ugu khayr badan qarni qarni marka laga hadlaayo qarni qarni iyo jiiljiil marka laga hadlaayo qaala qarnii aniga qarnigayga saxaabatu rasuulillaah waa kuwa ilahay nabiga ilaahay loo doortay nabigiisa inay garab u noqdaan wax ka khayr badan ma jirto sala allah aleh waali wasalam saas darteed buu nabigu wuxuu leeyahay faman axabbahum fabixubbii axabahum ninkii jeclaada aniga jaceylkayga uu ku jeclaaday ninkii u cahoodana aniga cahoodii anuu ii caraysan yahay anuu ii jeeloon caraysan yahay saas wey ninkii dee u cadhooda nabi maxamed calayh isalaatu wasalaamna ilahay naartu ku tuuraya uma aladiina yaluuna kuwa ku xigoo taabiciinta uma aladiina yaluuna kuwa kale kusi xiga uma yajiib waxaa imaan doona saddexda qarniee hore saddexdii boqol ee sare ee hijrada wixii ka dambeeyey qowmu dad tabduru ay tabduru ka hormarayso ka degdegayso shahaadatu axadihi midkood maqaatigiisa yamiinow dhaartiisa watabduru waxaa degdegi yamiinow dhaartiisa shahaadatuba ka degdegaysa walidaalika imaam maalik raximahullah wuxuu leeyahay qofkii isaga oo laga rabo makhraati dhaar la soo ordaa makhraatihiisa lama aqbalay qaala ibraahim kaanuu yanhawnaa ibraahimu naqaci baa wuxuu leeyahay kaanuu waxay ahaayeen aabbayaashaanna iyo odayaashii naga waaweynaa yanhuunanaa kuwa naga reeba waxay naga reebi jireen wa naxnu qilmaan annagoo wiilal yaryara oo carruur yaryara waxay naga reebi jireen can alcahdi ay alxarifu bilcahdi inaan ku dhaaranno cahdiga oo naahno adullaahi calaya cahdullaahi washahaadaad inaan ku dhaaranno oo dhan ashhadu billaahi waxaan marhaati oga ahay marhaati ku ahay inaan saa isaa tahay ashahaadaat iyo cahdigan cahdigaan ku dhaartay oo cahdullaahi baan ku dhaartay inaad tidhaahdo qofkuu ku dhaarto ama shahaado uu yidhahdo ashhadu kada kada baan ku marhaati ka ahay ilaahay baan ku marhaati oga ahay inaan saa isaa tahay ayay naga reebi jireen riwaayat buhaari kaanuu yanhawnana meesheeda kaanuu yadribuunana wayba nagu garaaci jireen ilmo dhaar badan oo cahdiga iyo makhraatiga iyo ballanta alla ku dhaaranaya markay arkaan wayna garaaci jireen si aan edab oga yeelanno oon dhaarta oga edabsanno oon makhraatiga oga edabsanno oo waxaan hubno waxaan ahayn aanan ogu dhaaranin ayay nagu edbin jireen qaala xadaana maxamed bn muana bashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shubaxa xadana mxamed bn muan bashaar qaala xadana cabduraxmaan xadana sufyaan kilaahumaa can mansuur biisnaadi abilaxwas wa jariir macna xadiiihima walaysa fii xadiiihima su'ila rasuula kuma sugna sala allah alيh ali wasalam qaala waxadana xasan ibnu caliy alxulwaan qaala xadana ashar ibnu sacd asammaan can ibni cown cabdullahi bni cown can ibraahim anakhaci can cabiidata salamaani can cabdillahi bni mascuudin can inabiy sala allah alيh ali wasalam qaala nabig wuxuu yidhi khayru nnaasi dadka waxaa ugu khayr badan qarni aniga qarnigayga uma aladiina yaluunahum kuwa kuxiga uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xiga falaa adri ma ogi buu leeyahay cimraan ibnu xusayn cabdullahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay falaa adri ma ogi fi aaliai aw fi raabicati inuu qarnigii saddexaad gaarsiiyey ama kii afaraad inuu gaarsiiyey qaala uma laakiin sida xooga badan waa qarniga saddexaad saddexdaa qarni wey shaki wuxuu ku jira ka afaraad ka saddexaad isagu shaki ma laha sida xooga badan saas riwaayooyinka shakiga gelinaya riwaayahan shaki lahayn baa jirta qaala uma yatakhallafu waxaa gadaal mari doona min bacdihim dadka khiyaartaa ee quruunta fadliga badan ee saddexda isku xigta saxaabadii iyo taabiciintii taabitaabiinta gadaashooda khalfun dad xunxuna haddii khalfun la yidhaahdo oo laanka la reebo waa shiraar dad shar badan oo akhlaaq xun ayaa gadaal imaan doona fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaad wa shahawaat dad xunxun baa ka dambayn doona tasbiqu ay ka hormari shahaadatu axadihim midkood makhlaatigiisii waxay ka hormari yamiinow dhaartiisi dhaar baa laga rabay makhlaati la so ordi wayamiiluu dhaartibu la soo boodaya shahaadatahu makhaatigii meesha laga rabayna shahaadatu zuur iyo makhaati beenaale ayaa baran doona xadaana yacquub bin ibraahim adawraqi qaala xadaana hushaym binu bashir alwaasidi can abi bishir xa waxadaani abu bashir bayaan baa la dhaha bayaan binu bishir abu bishir xa waxadaani ismaaciil binu saalim akhbarana hushaym binu bashir akhbarana abu bishir bayaan can cabdillahi binu shaqiiq cabdillahi binu shaqiiqin can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi khayru ummatii ummaddeeda kuwa ugu khayr badan alqarnu ladiina qarnigii weeye bucutu fiihim dhexdooda layga soo saaray saxaabada nabiga ee muhaajiriin ansaar ahaa uma aladiina yaluum kuwa ku xigo oo taabiciina wallahu aclam ilaahay baa og adakara aalia mid saddexaad inuu sheegay amlaa iyan kale qaala uma yakhlufu waxaa gadaal mari doona qowmun dad yuxibuuna asamaana dad cayilka jecel ayaa imaan doona yashhaduuna way rakacaayaan qabla an yustashhaduu ayagoon la makhraati gashanin bay makhraati la soo ordayaan ayuu rabaa inuu xogoog kaga helo muxuu raadinayaa asamaana calooshiisa inay maratama rabo xaaraan iyo xalaal wax alla wuxuu hele wuxuu raba inuu ku rido jirkiisa uu quruxsanaado calool yeesho muuqdo ayuu rabaa dadka noocaasoo kalea adduunyo raadiska ah jirkooda iyo adduunyadooda waxaana inay ka fikirin aan jirin dadkaasaa imaan doonaya nabiga calayh isalaatu wasalaam ayu laxmin nabata bilxaraam fannaara owlaa lahu hirib kasta oo ku baxa ku soo baxa xaaraam ku baxa oo xoolo xaaraanoo la cunay ku cayilo oo ku wagaago oo ku dhalaala naar baa u dhow owlaa lahu naar baa gelaysa yaa quwaaxi doonta oo gubi doonta oo shiili doonta wey قال xdثna محمد بن بشار xdثna محمد بن جعفر xw xdثna أبو بكر بن نافع xdثna غندر عن شعبحا وxdثna xجاج بن شاacر xdثna أبو الوليد xdثna أبو cawاnةa kilاahma عن أبي بشر بhda الإسلام mثل غيرna في xadيiثi شعبة wxa ku sugan qال أبو هريرة فlا أdري مرتين أو ثلاث inuu yihi xadثna markaa labo ama saddex inuu yihi أبو هurيرة w wax sheekaysa marka قال xdثna أبو بكر بن أبي شhيبة ومحمد بن مثنى وبن بشار جميعا عن غندر عن المثنى قال xdثna محمد بن جعفر xdثna شعبة سمعت أbا جمرة نصر بن عمران الضبعي xadaanii زahd bnu mudaribin qaala samictu cimraan bn xuseyn baa maqlo yuxadiu warramaayo ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal ina khayrakum kuwa inugu khayr badan qarnii qarnigayga wey uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluun afar qarni qala cimraan falaa adri mooga qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam inuu yidhi bacda qarnihi maratayn aw alaa qarnihii haddii lagu daras ama laba intuu saddexbaa ahayd midbaa faraad baaba shaki ku jiraan uma yakuunu bacdahum qowmun dad baa ahaan doona imaan doona yashhaduuna mala kacaaya walaa yustashhaduun aan la mara gashanayn hebel waa markhaati beenaale waa beenaale tukadaho hududeen naga ilaaliyaa la dhihi doonaa wayakhuunuun dad khayaamo sameynoo walaa yu'tamanuun aan la aaminaynin baa imaan doonuu nabig alai slam waa sida u badan maanta sida u badan weeyaan ammaanadii inay yaraatay kuwaadan ka filaynin inuu wax isdaba marin ama wax kaa khayaamin ama indhahaas kuu marin ayaa fog soo dhahaya yaquuluuna walaa yu'tamanuun lama aamini doono marka dambe wayandiruuna way nadrayaan nadarka waa inaad qofku uu sharad baa la dhahaa oo wax isku laazimiye aan asal waajib ku ahayn laakiin mashruucoo cibaado ah lilaahi calaya nasuub inaan soomo ilaahay yaan ugu leeyahay ku shardiyey ama aan salaado ama aan sadaqaysto ama mucallaq wax ku xidho ama mutlaqa ka dhigo nadar baa la dhahaa in la oofeena waajib weye yuufuuna binadri walyuufuu nuduura qur-aanka ilaahay waa ku xoojiyey dadkaa waa ku ammaanay wayanduruuna way nadraayaan yanduruun walaa yuufuuna mana oofinayaan dad intay nadraan markay qodax ku dhegan tahay oo yar rafaasan yahay ama xagga shaqada ama xagga waxbarashada iyo imtixaanaadka dhib yar markuu haysta ama qof ka xanuunsan ilaahayo waxaad u ogtaa waxaadan samayn hadda qofka waxaa ii yeesho markii loo yeelaba waa ka dhaqaaqayaaba nadar baa lagu leeyahay waan oofinaya oo sharadkii baan oofinayaadii yaa iska yaraatay wayanduru fiihim wayadharu fiihim dhexdooda waxaa ka dhex muuqani assiman ayillooni raacyuloomin waxay ka dhalatay inaan dan lahayn alla kacabsi iyo wax kasta qofka inuu wuxuuna helo meeshuu ka baahan lahaa hadduu aaraan xalaal waayo xaraam buu raadinaya si uu maaratay u cayiyo ama saminka iyo cayiloonidiiba raadinayaanoo irbaday isku dhufanayaan si ay u cayilaan dad noocaasoo oo kaleo jirkoodu mooyaane arwaaxdooda iyo qulubtooda aan danba ka lahayn ayaa imaan doona qaala xadaanii maxamed binu xaatim qala xadana yaxya bnu saciid xaw xadana cabdiraxmaan bnu bishr alcabdiy xadana bahs xaa waxadanii maxamed bnu raaf xadana shabaab bnu sawaaq kulum can shucbi hada lisnaad wafii xadiiin qaala laa adri ma ogi adakara bacda qarnihi qarnayn aw alaaa ama laba qarni ama saddex inuu ku sheegay wafii xadiii shabaaba qaala samictu zahda bnu mudarib baa maqnay wajaanii fii xaajatin xaajo igu yimid calaa farasin faras buu igu yimid faras iyo arrimaha noocaasuu igu yimid faxadaanii wuxuu ii warramay intuu uu xaajada iyo faraska iga rabay uu igu imaaday buu xoogow ii faa'iideeyey anahu samica inuu maqlay cimraan bn xusayn radi allahu canhu xadiikaasi qurunta ka hadlaaya wafii xadiii yaxya washabaabatu yanduruuna walaa yuufuun intay nadareen bayna nadarka oofinayn wafii xadiii bahzi yuufuun kama qaala ibnu jacfar suyuul oo kale yafuuna iyo yuufuuna wey walaa yafuuna iyo walaa yuufuun labada way fiican way bannaan xadaana qutayba bnu saciid wmaxamed bn cabdimalik alamawi qaala xadaana abu cawaanata alwadax bn cabdilah yashkurixa xadaana moxamed bn muhana wbn bashaar qala xadaana mucaad bn hishaam qala xadaana abi kilahuma can qataada can zuraara bn awfa can cimraan bn xusayn can الnabiyi salى اllah alيh ali wasalam bihada alxadiid khayru hadihi اlumma ummaddan kuwa ugu khayr badan alqarnu aladiina waa qarnigii bucidtu fiihim laga soo dhex saaray saxaabada uu nabiga alay slam ku dhex jir uma aladiina yaluunahum zaada fi xadiidi abi cawaana qaal wallahu aclam adakara aalia inuu qarnigii saddexaad sheegay am la bimili xadiii zaadab can cimraan wazaada fii xadiii hishaam can qataada waxlifuuna way dhaaranoo walaa yastaxlafuun ajawan lagama dhaarsanin oo noo dhaarab la dheh yuu dhaaranaya qaala xadaana abubakr bn abi shaybata washujac bn makhlad walafd labi bakr qaala xadaana xusayn huwa ibn caliy aljucfi can zaa'irata bni qudaama can isuday ismaaciil can cabdillaahi albahiy can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi sa'la rajulu nabiya nin baa nabiga wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu naasi khayr dadka u khayr badan qaala alqarnu aladii ana fiihi qarnigaa ku dhex jiro uma aani qarniga labaad uma aani qarniga saddexaad marka cumuuman xagga jumlahaan baa laga hadlaya wailaa quruuntii dambaba dad qiimo badan baa ku jiray qarniga faraad kii sharaad kii lixaad kii tobnaad ilaa qarnina haada laa tazaalu daa'ifa dad wanaagsan oo qiimo badan waa ku jiraan laakiin cumuuman markii qarni qarni laga hadlayo saddexdaa qarni baa ugu fiicnaa intii kale qabash iyo khilaaf iyo buuq iyo dhibaataa gashay baabu qowlihi sala allah aleh wasalam hadalkii nabigu ku saabsanyay uu yidhi laa tatii miatu sana boqol sana ma imaato wa cala alardi ardada dusheedana nafsu naf ay jirto manfuusatan la abuuray alyooma maantadan abuuran naf maanta abuuran boqol sana intay soo marto ma sii noolaanayso yuu nabiga calayh salaam xadiidka macnihiisa waa arki doonaaye saxaabadii baaba ishkaal iyo muxuu ahaa fahamkiisa iyuu ku adkaaday ilaa ay qaarkood ay rajaxeen xadaana maxamed bnu raafic wcabdi bnu xumayr qaala maxamed bnu raafic xadaana waqaala cabdan akhbarana cabdurazaaq abarana macmar can الzuhriy abarani salim bn cabdilahi abubakr bn sulaymaan ana cabdاllahi bn cumar qaala wuxuu yidhi sallaa bina rasuul اllah nabiga calayh salaam baana tujiyey daata leylatin habeen salaatalcishaai salaad cishuuna tujiyey fii aakhiri xayaatihi xayaatadii nabiga aakhirkeedii cumrigiisii aakhirkiisii bil iyo dhowr bilood marka ka hadhay ayuu salaad cishaa nabigana tujiyey sala allah aleh ali wasalam falama sallama markuu salaamo naqsaday qaama nabigu qaama waa istaagay rasuulku waa kacay faqaala wuxuu yidhi dadkii buu la hadlaya rasuulka cishaha ah, kadib weeyaan dadkii buu nabiga la hadlaaya mar walba oo munaasaba ama baahi ama ay keento kelimada nabiga calayh salaam wuxuu sheega ummadda waa u sheegi jiray sala allahu aleh waali wasalam xilli walbaba faqaala ah, wuxuu yidhi araa'aytakum waxaad ii sheegtaan akhbiruunii laylatakum haadih habeenkan kan ee caawa habeenkiinan caawa aad joogtaan bal iga warrama intibaah su'aalaha qaar nabiga wuxuu ola jeedaa inay jawaabaan kama rabo saxaabadu ay hadlaan ee wuxuu ka rabaa wa lafd alintibaah iyo inay xuduuru qalbi qalbigu soo xaadiro dhegahooda furmaan qofkii meel ku yar maqnaa uu soo xaadiro maxaa dhacay caawa ka warram haddii la yidhahdo dhegaba dhaguhu taagayaa muxuu dhihi doonaa rasuulka markaasuu wuxuu yihi faina calaa ra'si miati sana boqol sano madaxood madaxiis madaxood minhaa leyladan caawa ah ay ka mid tahay laa yabqaa ma haraayo minman qof baan sii noolaanaynin huwa asaguba calaa dahli ardada korkeeda ahaaday axadun qofna ma baaqi noqonayo caawa qof inta qofka caawa nool inta caawa nool buu nabigu yidhi calayh salaam ka hadlayaa boqol sano markay u dhammaato inta caawa nool ma sii noolaanayaan buu rasuulka calayh isalaatu wasalaam waana arrin mujaraba la ogaada wey saxaabada waxaa ugu dambeeyey <clears throat> oo nabiga calayh salaatu wasalaam arkay dufayl abu dufayl abu dufayl caamir radia allahu canhu bas waa ila muxuu aha abu dufayl waxay isku khilaafsan yihiin sanata mia buu dhintay sanadkii boqol hijirada ay ahayd iyo maya wuxuu dhintay eh, boqol iyo laba boqol iyo toddoba ilaa boqol iyo toban baa ugu badan inta la sheego boqol iyo toban ah. habeenkaa nabiga calayh salaam uu hadlaayey wuu nool yahay wuu joogaa ninkaa ugu dambeeyey eh, saxaabada ugu dambeeyey habeenkaa waa nool yahay wuxuu yidhi ninka maa caawa nool boqol sano madaxeed markii la gaadho dhammaato inta caawa nool ma noolaanayaan qarnigaas waa baaba'ay waa zuuray intaasuu nabiga ka hadlay sala allah aleh ali wasalam ma maaha macnuhu boqol sano wax gaari ma jirto macnuhu maaha ah, caawa maarataam leylatukum haadihi fa ina calaa ra'si mi'ati sana boqol sano madaxood oo minhaa leyladan ay ka midta laa yabqaa ma baaqi noqonaayo minman baan baaqi noqonaynin huwa isaguba calaa dahri ardi ardada korkeedaadi axaddu qofna ma noolanayo boqolkaas sano markay dhammaato caawa ay caawadan qof dadka nool boqolkaas sano markay dhammaato ma sii noolanayaan buu rasuulka sala allah alay wasalam yani boqol sano ka badan ma gaadhayaan wey macnuhu qarnigii waa kharaabay qarni kala bilaabanayo waa sidaas macnuhu wey qaala ibnu cumar fawahala annaasu buu dadkii baa khaldamay oo fazaca iyo argagax uu ku dhacay fii maqaalati rasuulillaah fii macnaa maqaalati rasuuli illaah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam odhaahdiisaa tilka ee taasa macnaheedii bay dadka ku khaldameen fii maa bay ku khaldameen wixii ay yataxadauuna ku sheekaysteen oo min haadihi laxaadiidi sheekooyinka dhexdooda ay ku sheekaysteen kuna saabsan can miati sana boqolka sane nabigu uu sheegay ayay khalad galeen wax saasaa laga wadaa qaar baad waxay yidhahdeen wuxuu nabigu ka wadaa boqol sano oo caawa waxay ka bilaabato markay dhammaato adduunkaba la rogi doonaa buunkaba la afuufi doonaa saasuu nabiga ka waday qaar baa saa yidhi marka khalad bay qaarkood u fahmeen wa qaala rasuulu llahi sala alla alay slamna wuxuu yidhi oola jeedaa laa yabqaa biman huwa alyowma maanta calaa dahri arba arlada korkeeda ku nool axadun qof ma noolanayo boqolkaas sana kadib yuriidu wuxuu la jeedaa bidalika arrinkaasna an yankharima inuu halaagsamo baaba'o dalika alqarnu qarnigaas qarniga waa baabao qarni kala bilaabaan uu ka waday rasuulka calayhi salaam qala xadaثna cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami akhbarana abu lyamaan akhbarana shucayb warawahu leyth can cabdiraxmaan bn khaalid bn musafir kilahuma can zuri biisnaadi macmar kamili xadiiثihi xadaثanii haaruun bn cabdillahi waxajaaj bn shaacir qaala waxay dhaheen xadaثna xajaaj bn mxamed almasisi qaala qaala ibnu jurayj akhbarani abu zubayr anahu samca jaabir bn cabdillahi yaquul samictu rasuula اllahi sala اllah alay waslam baa maqlo yaquulu leh qabla an yamuuta intuuna dhimanin bishahrin bil intuuna dhimanin ka hor tas'aluunii waxaad i weydiinaysaan can isaaca saacaddii qiyaamaad i weydiinaysaana goormay dhici baa idi leedihiin axad sheegi karana ma jirto saacadda qiyaamo calaamaad lagu garta way leedahay laakiin maalilheble iyo bilhebel bay imaan doontaa wax dhihi kara ma jirto wa innamaa cilmuhaa cilmigeeduna cinda allah ilahay agtiisuu yaallaa malagii buunkaa kufaay baanu war u hayninba afka unbuu sii gashaday buunkii waa diyaarsan yahay ku dhufa unbuu sugayaa ma yaqaano goorta dhici doonto wa uqsidu billahi ilaahay baan ku dhaartay maa cala alardi arlada korkeeda ma jiro min nafsin naf manfuusa la abuuray oo nool caawa oo taatii calayha ay soo marin miatu sana boqol sano ay soo marin oo sii noolaani ma jirto intaa ogaada buyiri intiina caawa nool boqol sano oo caawa ka bilaabato markay dhammaato ma noolidiina ogaada weyni walba ha diyaargaroobo boqol sano wax wax la tiriye wey xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana maxamed bnu bakr akhbarana ibnu jurayjin bihada alisnaad walam yadkur qabla mowti bishahr xadaana yaxya bnu xabiib bn maxamed bn cabdilacla kilaahuma can muctamar bn sulayman qala ibn xabiib xadaana muctamar bn sulayman ataymi qala samictu abi sulayman bn darkhan xadaana abu nadrata almundir bni malik can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal can الnabiy sala اllah alيه wasalam anuu nabigu qaala wuxuu ku yidhi dalika qabla mowti bishahr intuuna dhimanin bil ka hor bu hadalkaa yidhi o naxwi dalik maa min nafsin ma jirta manfuusa makhluuqa la abuuray alyowma maanta abuuran taatii ay imaantaen calayha korkeeda miatu sana boqol sana ay soo dulmari wahiya xayatu naftaasoo sii nool yowmaydi maalinta ayada ee boqolka ma jirayso wey wa can cabdiraxmaan saaxibu siqaaya cabdiraxmaan laga wariyey saaxibu siqaaya ahaa cabdiraxmaan saaxibu siqaaya waxaa la dhahaa cabdiraxmaan ibnu aadam cabdiraxmaan ibnu aadam baa la dhahaa laqiib buu ahaa islaam baa yaa soo qaadatay isagoo ima meel lagu tuuray buu ahaa ay soo qaadatay way kortay nin fiicanoo qiimo badan buu noqday in ilmihii magaca loo biciyaa la rabaa see la yeeli cabdiraxmaan bay u baxaysa zax aabbuhu baa see layeela meelo badan baa laska weydiine aadam oo awowgii aabbihiisa hore ah iyo waa tirisay dadko dhan waa ilmo aadan dadkao dhan waa ilmo aadan cabdiraxmaan aadan bay tidhi ah, marka ilmaha aan aabba iyo waxba aan maaragtay aan lahayn magacyo run ah ayaa loo heli karaa aabba runaa loo heli karaa aabba run aan been ahayn haddii la dhaho ina aadan haddii la dhaho so aadan ma dhalin aadanun baa dhalay moogta ah, haddii la rabana ina cabdullaahi baa la dhahayo dadko dhan waa addoommihii ilaahay qaala naqsu lcumri baa loo jeedaa wafasaraha cabdiramaan hawayda waqan cabdiramaan saxibu siqaada xajaaj bn cabdilah an sl mitl dalik wafasaraha cabdiramaan wuxuu ku fasiray qaala naqsu lcumri umrigii cumrigii baa sii nusqaami oo hoos u socon oo boqol sane lama gaari doono ayuu asaga ku fasiray marjuux weeyaan boqol wax gaari waa dhacdaa in la helo wax boqol ka badan xataa ee wakhtigaasuu nabiga ka hadlaya habeenkaasi wixii nool boqol sanoo kadib markii dhammaato ma sii noolanayo nabiga alayh الsalaatu wasalam wahada min mucjizaatihi wixii loo waxyooday sala اllah alيه waslm xag alleh xadana abubakr bn abi shayba xadana yaziid bn haaruun akhbarana sulayman taymi biisnaadayni jamiica midla qaala xadana ibnu numayr xadana abu khaalid اlaxmar sulayman can daawuud bn abi hind walafdu lahu xaw xadana abubakr bn abi shaybata xadana sulayman bn xayan can daawuud bn abi hind can abi nadrata can abi saciid اlkhudriy sacd bni malikin qaal lama rajaca الnabiyu salى اlah alay slam markuu nabiga ka soo laabtay min tabuuk duulaanka tabuuk qaswatu tabuuk sanadkii tobnaad ee hijrada oo ardadaas ardu shaam uu nabigu u baxay calayhi salaam markuu soo laabtay rasuulka calayhi salaam sa'aluuhu waxay weydiiyeen can isaaca saacaddii bay weydiiyeen saacadda qiyaamo faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi laa ta'tii mi'atu sana boqol sano ma imaato wa cala alardi ardada korkeedana nafsu naf ay ku nooshahay manfuusa la khalqay alyowm maanta naf maanta nool boqol sano intay soo marto ma sii noolaanaysa ogaada Ah, marka haddii aad ogaatay boqol sanaba inaadan gaaraynin inta ka horaysa aad dhiban doonto maalmo yar oo la tiriyey weeye isdiyaari weeyaan xadaana isxaaq bn mansuur akhbarana abulwaliid adayaalisi qaala akhbarana abu cawaanata wadaxa xuseyn bn cabdiraxmaan asuleymi can saal bn cabdilaahi can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma qaal qaala nabiyullaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi maa min nafsin ma jirta manfuusan la abuuray tabluqu gaaraysa miata sana boqol sano antana nool faqaala saalim baa wuxuu yidhi tadaakarnaa dalika cindahu agtiisaan ku sheekaysana cabdullahi bin cumar agtiisa markaas inamaa hiya kullu nafsin oo makhluuqatun yowmaidin ah, naf kasta oo maalintaa la abuuro nooleed boqol sano kadib ma noolaanaysa sidaasuu ku fasiray oo qarnigaas waa dhammaaday qarni kalaa bilaabanaya baabu taxriimu sabi saxaabati radia allaahu canhu saxaabada nabiga oo wax laga sheegoo la caayo xaaraannimadeeda min kabaa'iri dunuub wey o min abshaci alacmaal camalka ugu xun oo ugu fool xun weeyaan saxaabatu rasuulilah miyaa cayn mudan ammaan iyo taradi iyo duco ayay mudan yihiin dadkii nabiga calayhi salaam ilaahay u doortay garab istaagay muhaajiriin iyo ansaar ahaa ilaahay uu taskiyeeyey uu yidhi wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radi allahu canhum waraduu ilahay uu yidhi ilahay ka raadli noqda iyagana la raalli geliyey dadkii noocaas ahaa wax ka sheegoodu kabiira min alkabaa'ir xataa qaala bacdu ahli ilcilmi waa kufri iyo gaalimo maxaa yeele diinta dhan inay haysanno ayaa keenay marka ayaga wax ka sheegto ama aad tidhahdo waa gaalo diintaadii oo dhan baa meesha laga tuuraya marka waa dasiisa acdaa'iya nafsiise iyo khayaamo iyo qurun la soo dhexgeliyo weeyaanoo islaamka dhexdiisay rabaan inay maaragtay tashwiish geliyaan kuwa saxaabada wax ka sheegaya raafidada shiicada ee nabiga saxaabadiisa wax ka sheega kuwa ayaga ah qaarkood waxayba yidhaahdeen waa la dilayaa irtidaadan qaarna zandaqa loo dilayaa khulafaau raashidiina arbaca ka basii daran afartii khulafada ahaa asxaabu baycat ridwaan asxaabu beder asxaabu saabiqiina alwaluuna almuhaajiriin walansaar wax lagama sheegi karo jamiic saxaabati rasuuli illahi xadana yaxya bnu yaxya tamiimi wa abu bakr bn abi shaybata wamaxamed bn اcalaa qaala yaxya abarna waqal ahrana xadana abu cawaarat wabah can yacmu sulayman can abi saalix samaan can abi hurayrata radi allah canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii oo ku celceliyey riwaaya kale allah allah fii asxaabii iska ilaaliya saxaabadayda acaayada wax ka sheegina fawa aladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay low anna axadakum axadkiin anfaqa hadduu bixiyo sadaqaysto midla uxudin buurta uxud oo kale oo dahaban dahab haddana ah maa adraka ma gaadhayo ajr iyo hawaab mudda axadihi midkood mudkii iyo sacabka muggii oo uu bixiyo raashina walaa nasifahu niskiisa xataa ma gaari karo ah, sacab muggii oo saxaabi u bixiyey iyo buur dhaloo uxud la yidhahdo buuraha ugu waaweyn xijaaz ah oo dahab ahoo sabaqaysatay saxaabada mudkooda ee sacabkooda muggiisa ma gaari kartid sala allah alay ali wasalam maxaa yeelay kow ikhlaas laguma gaari karo mutaabaca iyo nabiraac laguma gaari karo maxabada iyo jeceelka ay nabiga iyo allay u qabaan laguma gaari karo haddana iiaarka ay naftooda doonayaan wayuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waxaa yalay haystaan xoolaba intaasa ka haystaan intibay hurayaan adiguse haddii aad wax bixiso waxaad reebataa ka badan marka waxaa weeyaan saxaabatu rasuulilahi sala allahu aleh wasalam fadligaasuu ilaahay siiyey nabigana alai slam u shegay xadana cumaan bin abi shayba xadana jariir can acma sulaymaan can abi saalixin can abi saciidin alkhudriy qaal kaana bayna khaalid bin waliid wa bayna cabdiraxmaan bin coof labadaa saxaabi oo midna saabiquuna alawaliin cabdiraxmaan bin coof wey midna waa khaalid bin waliid oo gadaal ka soo islaamay sayfullahi almasluul buu la baxay isagana qiimahaasuu leeyahay laakiin raggii ka horreeyey mar walba waa inuu qiimahooda iyo qadarkooda ilaaliyo labadaasaa xoogow iskhilaafay oo fasabahu khaalidun khaalid baa wuxuu caayey sayd cabdiraxmaan cabdiraxmaan bin coof buu wax ka sheegay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa qof asxaabteeda aha caayida wixii asxaabtu rasuulka cala salaam kula man ra'a nabiya mu'minan wa maata cala aliimaan uu saxaabi yahay haddana waxaa jirta asxaab gaar ah oo nabiga calayh salaatu wasalaam usii dhowaa oo qidam ahaan horreeyey kuwaas haddana uu ka hadlaya si gaara ah. fa ina axadakum axadkiin low anfaqa hadduu bixiyo midla uxudin dahaban ma adraka ma gaaraye mudda axadihim axadkood mudkiis walaa nasiifahu niskiis xataa ma gaaraye saxaabadda dhexdooda saan leeyahay maxaa u malaynaysaan dadka ka dambeeyey xadaana abu saciid ashaj abu kurayb qaala xadaana wakiic can acmash xaw xadaana cubaydاlah bn mucaad xadaana abi xa xadaana ibn muana ibn bashaar qaala xadaana ibn abi cadiy qad jamiican can shucbata can acmash biisnaadi jariir abi mucaawiya bimili xadiiihima walaysa fi xadiiihi shucba fii xadiidi shucba kuma sugna wakiic dikru cabdiraxmaan bn cawf wkhaalid bn waliid baabu min fadaa'ili uways اlqarani radia allahu canhu uways lqarani uways bnu caamir radia allahu canhu taabiciyun mukhadran ninkaa asagaa fadligiis baa laga hadlaya قال xadثnي زهير بن حرب أbو khayثم xadثna hاشم بن القاsم xadثna سليمان بن المغيرة xadثnي سعيد الجurayري عن أbي نضرة عن أsayر بن jاaبiر أنa أهل الكوفة reer كوuفة yaa wafaduu waxay wafdi ugu tageen ilىa cumara cumar بن الخhطاaب kuufa cراaq bay ku taalay wa فيihim waxaa ku jiray rajulu nin ciidanka waxaa ka mida nin miman dadkii ka mida kaana ahaa yaskharu kii ku jeesjeesa biuwaysin uways kuwa isqori waa reer yamaneed ninkan ciidanka unbuu la socdaa asaga waxaa laga yaaba asalkiisa yaman buu ka soo jeedaa uwaysulqarni nin wax ka sheegsheegi jira oo ku jeesjeesi jiray ayaa ka mid a ciidanka u yimid cumar binu khadaab fa qaala cumar baa wuxuu yidhi hal haahuna meesha ma jooga axadun qof min alqaraniyiin nimanka reer qaraniyiinta la yidhaahdo ee yaman ah ciidanka wax ka dhashay qowskaas buu nagu jiraa fa ja'a daalika arajul ninkii uways xaqiri jiray ku ciyaari jiray wax ka sheegsheegi jiray ayaaba yimidu in qoraniyiinta ah faqaala cumar baa wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi qad qaal ina rajula nin yaa inaga imaan doona min alyamani xagga ee yaman yuqaalu low uweys baa magaciisa la dhahaa laa yadacu bilyaman markuu yaman ka yimaado kagama soo tegin yaman hayra ummin hooyo waxaan ka ahayn lahu hooyadiis isaga ah qad kaana bihi bayaad ninkaa baras buu qabi jiray cudurka barasta la yidhaha cafaani allahu iyaakum cudurkaa baras ayuu qabi jiray buu nabigu yidhi fadaca allaha intuu ilaahay baryey yufaadhabow canhu ka tagsiiyo ka caafiyey ilaa mawdica diinaar diinaar oo dahaba awu dirham shirin oo muxuu ahaa fibaah intaa in leegoo gobaabinoo bar ah yaa kaga soo hadhay baraskii faman laqiyahu nabigaa dardaarmaya faman laqiyahu qofkii la kulma oo minkum idinka inaga mida falyastakfir lakum haynii dembidhaaf weyddiiyo ilaahay oo haynii duceeyo ninkaas saasuu nabiga nooga dardaarmay waa inaad nabiga aan soo gaarin arkin ayuu nabigu leeyahay ninkaasaa imaan doona khayru taabiciin baa la yidhahdaa ka ducaysta ninkii uweys wax ka sheegi jiray ee xaqiiri jiray yasi jiray waxaan waxba ahaynba ka dhigi jiray uweys xidigaha lagu shareeray oo nabi maxamed uu ka dardaarmay oo amiiruulmu'miniinkii dowladda islaamka o madaxda cumar ibnukhadaab radia allahu canhu uu la soo fadhiistay arrintaas marka maxaad u malaynaysaa ninkaasi maskaxdiisa iyo maankiisa waxa tacajub iyo ashqaraar ku dhacay marka ogow baa layidhi ninka asaga xaddaana zuhayr bnu xarbi wamaxamed bnu muana qaala xadaana cafaan bnu muslim asafaar xadaana xamaad huwa bnu bnu diinaar can saciid اljurayri bihada اlisnaadi can cumar bn khadaab qaala inii samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquul ina khayra taabiciin taabiciinta saxaabada ka dambaysa waxaa ugu khayr badan rajulun yuqaalu lahu uweys la yidhaahdo uu sii sheegay nabiga alay sl magaciisa uweys la yidhaahdo oo dadka nabiga waxyaaluhu gadaal ka sheegay waxaa ka mid a magacyo dad xataa uu yidhi waan garanaya waan ogahay sala allah aleh wasalam ciidamada shaam ka dagaalami doona ee jihaadka mafsaliga ah iyo malaaximta fardahooda calaamadooda dadka saaran magacyahooda yaan garan buu rasuulka calah salaam khayra taabiciinna khayra taabiciin rajulun baa ugu khayr badan taabiciin yuqaalu lahu uweys la yihahdo culimmada khayru taabiciin saciid binu musayib waqiila xasan albasri waqiila saciid binu jubayr waqiila uweys alqarn nas waa kan ina khayra tabi waa xadiid rajulun baa ugu khayr badan yuqaalu lahu la yihahdo uweys walahu waalida hooyuu leeyahay hooyadiis baa nool wa kaana bihi bayaad hooyadiina baari buu ahaa wa kaana bihi bayaadun cudurkaa cad ee jirka caddeeye barasta ayaa ku dhacday famuruuhu waxaad amartaan haddaad haragtaan ood la kulantaan ninkii la kulma amra falyastakfir lakum waliida midhaaf weydiiye weli min awliyaa illaahi weeyaan ducadiisa la ajiibayo ka ducaysa magacii jir haddaad la kulantaan xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق برنا وقال الآخران حدثنا هو اللفظ بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي قتادة عن زرار بن أوفى عن أسير ابن جابر قال كان عمر بن الخطاب wuxuu ahaa إذا أتى عليه أمداد idaa wakhtigii ataa calayha ay u imaadaan amdaadu ahlilyaman ciidamadii reer yamaneed ee kaydka ahaa ama muxuu ahaa gurmadka ahaa amdaadka waxaa ubaa ciidanka dagaalka ku jira ciidanka u imaanaya lagu xoojinayo xoojinta loo keenay gurmadka iyo amdaad jamcu madad ayaa la yidhaahdaa amdaadu ahli yaman yaman ciidankii ka yimid ee ciidamada muslimiinta xoojinay markay imaadaan cumar baa dhexsaa u dhex wareegi jiray sa'alahum wuxuu weydiin jiray afiikum uways binu caamir uways binu camir binugu jiraa yaman buu le iyay ka imaadeen nimankan xataa markaasa maya la dhihi kuwo kalaan imaan binugu jira xataa ataa calaa uways uways buu marka dambe u yimid binugu jira waa kan baa lihaa faqaala wuxuu yidhi anta uways bnu caamir maweys ibnu caamir baayaa tahay magaciisa lasii sheegay aabihiina waa la sheegay qaala nacam haa qaala min muraadin reer muraad miyaa tahay uma min qarnin reer qarni soo kama siitiin qaala nacam haa buu yidhi qaala fakaana bika barasun baras ma qabi jirtayoo fabara'ata minhu ma ka bogsatay ilaa mawdica dirhamin meel shirin oo dhigamo inta kale ma ka bogsatay qaala nacam buu qaala wuxuu laka waalida hooyadaa oo cadama kuu nooshahay qaala nacam buu yidhi qaala cumar wuxuu igu xaqiiqisay waa asagii samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam nabigaa maqlo yaquulu leh yaatii calaykum waxaa inii imaan doona uways bnu caamir maca amdaadi ahli اlyaman ciidamada reer yamaneed ee xoojintaay ayuu la socdaa min muraadi reer muraad buu ka ahaaday uma min qarnin buu ka sii yahay kaana bihi barasun baras buu qabi jiray fabara'abii minhu wuu ka bogsaday ilaa mawdica dirhamin in shilin la saara mooyeene low waalidatu hooyuu leeyahay huwa asaguna biha hooyadiis barun baari buu yahay low aqsama cala allah hadduu ilahay ku dhaarto laa barrow ilahay u baarifali wuxuu ku dhaarto ilahay waa u yeeli fain istadacta haddaad kartaan an yastakfira laka ag inuu kuu dambi dhaafo cumarow fafcal samee ee fastakfir lii wuu ku dhagayna saasaan nabiga inugu yidhi waan ku hayaa maante ilaahay dembidhaaf ii weydii fastakfara lah waa u dembidhaaf la weydiiyey waa u duceeyey waa cumar alfaaruuq aani rajul fi lislaam ninkii labaad weeyaan abubakar ku xigay ummaddo dhan islaamka o dhan ku xigay weeyaan ninka sidaa leh janno loogu bishaareeyey khayrka qofka muuminka kama dargo ducadii nabiga calayh salaam uu ka amray uu yidhi ka ducaysay iyo dardaarinkii nabigana waa ku dheer tahay faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi ayna turiid ninkii nabiga calayh salaam uu ka dardaarmayu maanta hayaa isagana waa madaxweynii ummadda muslimka oo dhan ayuu gacanta shaam iyo ciraaq iyo ilaa iyo jasiirat oo dhan buu madax u yahay xaggee u socotaa qaala alkuufa kuufaanu socdaa ciidamada kuufu ku jira qaala alaa aktub laka maan kuu qoro ilaa caamiliha dhiisiga ama waaliga kuufa jooga baan warqad qora ninkaas karaamee aandhehe qaala wuxuu yidhi uways ulqarani akuunu inaan ahaado fii qabaraa'i annaas dadka kuwooda iska qarsoon ee iska danlaydaheen aad ba aan loo buunbuuninin yaa xaqu ilayaan ka jeclahay in loo buunbuuniyo oo dadka isku ka imaadaanoo wax weyn laga dhigo inaan iska qarsoonaado baynii wa bayna allah aniga ilaahay ay noo ahaato sir cibaadada iyo daacada iska haysto iska qarsoonaadaan rabaa oo jeclahay buu yidhi marka awliyanimadaada inay daahirto dilaacdo soo daahirto karaamadaada ay bannaanka timaado dadka ku daba didaan oo aad saaxiibu dariiqo noqoto waxaa kaaga fiican adoo iska qarsoon meeqaankii la dabadiday markii dambena wixii oo dhanba intuu ka baaba'ay asaga oo kabala la arkay oo melaa taagtaagan kibiriba waxaa ku geli kara iswaaweynayn baa ku geli karta cujbi baa ku geli kara shaydaan baa halkaa kaasoo raaci karo ciidankaadi o dhanba shaydaan baa ka dhexgixi kara marka iska qarsoonaataa fiican oo waxbaba aadan ismumuujinin saasaa fiican middaxoogow karaamo iyo ilaahay ku siiyo waxba maarata la boodboodin kuwaad ku habaartay iyo kuwaad caano kaga qaadato ha ka dhigin <clears throat> qaala falamaa kaana min alcaami almuqbil sanadkii sanadkii soo qaabilshanaa markii la gaaray xaja rajulu nin baa soo xajiyey min ashraafihim reer qarnigii dadka ugu sharaf badnaa odayaashii qiimaha badnaaba sharafta lahaa iyo dadkii madaxda lahaa ka mida ah. fa waafaqa cumara cumar buu la kulmay fasa'alahu cumar baa weydiiyey can uweys uweys ka warran buu yidhi Ah, ways oo iskaba dadka masaakiinta ka mid ahaa waxaa la weydiinaya ninkii reerkaba madaxdu ahaa ee ugu shar badan qaala wuxuu yidhi taragtuhu waxaan ka imaaday rafalbeyt isagoo gurigiisa uu iska rafaadsan yahay oo qaliilalmataac alaab yar alaabna ooma oolin waxna ma haysanin dhafarxumo iyo nin iska miskiinoo meel fadhiya ah, wax weyn baabtiisa kama siiha ma yaqaana sirtanun ogeyn qaala cumar wuxuu yidhi samictu rasuula allah war nabiga ilaahay baa maqla calayhi salaam yaquul asagoo yaatii calaykum uways bnu camr baa inii imaan doona maca amdaadi ahli lyaman ciidamadii reer yamaneed ee xoojintaha min muraad buu ka ahaado ka mid uma min qarnin buu kasii dhashay kaana bihi baras buu qabi jiray fabara wuu ka bogsaday ilaa mawdicu dirhamin shilin meel la dhiga mooyeene lahu waalidatu hooyuu huwa asaguna bihaa hooyada barru baari buu u yahay karaabadaba intaasu ku helay hooyadiibuu baari u yahay low aqsama cala allah hadduu ilaahay uu ku dhaarto dhaabarrow ilahay wax allaala afkiisa wuxuu soo mariyo ayuu alle u yeeli fain istadacta haddaad karto an yastakfira laka midou inuu kuu dambi dhaaf weydiiyo fafcal sameeh gurigiisaa saaihi iyo waa rifaadsanaa iyo sheegada ka bax ina akramakum cinda allahi atqaakum ninkan samada xagga samaduu kaaga sarreeya xagga ilaahay buu kaaga sarreeyaa dambidhaaf weydiisooo u tagoo ka ducayso faataa baa yimid uweysan buu u yimid hadduu yaman tegay ama kuufa faqaala wuxuu istakfir lii nigoo dambidhaaf ilaahay weydii qaala uways wuxuu yidhi aanta adigaaba axdau ahdin xilligiisa ku cusub yahay bisafarin safar ku cusub safarkaasoo saalixin wanaagsan adaaba xaj ka yimid oo xaaji noo ducee fastakfir lii dambidhaaf ilahi weydii qaala wuxuu iska dhaafe istakfir lii dambidhaaf ilahi weydii ii ducee war baan hayaay qaala wuxuu anta axdau cahdin min safarin saalix baan ku yidhi fastakfir lii qaala markuu iska kari waayey wuxuu yidhi laqiita cumara xadiidka cumar baa xifsnaaye ma cumar baad la kulantay buu yidhi qaala nacam haa buu yidhi khalaas markaasuu fastakfir lahu u duceeyey fafadina lahu naas dadkii baa fahmay markaasaa la uweys nin walbaba yidhi fanalaqa waa iska dhaqaaqay calaa wajhi buu ku dhaqaaqay waa iska dhaqaaqay un dadkuu ka dhex baxay meel ku dhibcay lama yaqaano qaala usayr baa wuxuu yidhi usayrkaan soo marray fii sanadi ku soo marray baa wuxuu yidhi wa kasawtuhu burdatan waabaan waxaan siiyey macawis maro cusub baan siiyey fa kaana wuxuu ahaa kullamaa ra'ahu insaan qof allah qofkii arkaba qaala wuxuu dhahayaa min ayna liuwaysin haadihi alburda war uways macwisna xaggee ka keenay faqiirnimo meeshu ka gaaray maxawiste aan siiyey dadkii oo dhanba waxkee ka heshay weligaa ku siiye waraad ma garan kartide taasuu ahaa marka waxaa weye in allah laa yanduru ilaa suwarikum ilaahay ma fiiriyo suwarkiinna iyo quruxdiinna iyo jidhkiinna midna ma fiiriyo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiga iyo camalku ilahay fiiriya subxaanahu wa tacaala qofka ilaahay agtiisa wax ku aada wax ku weyn kaaunbaa qiimo iyo sharaf leh baabu wasiyati nabiyi sal l sl daarimasi dardaarankii nabiga reer masar uu u dardaarmay masar waa la yaqaanaa waddankan ijibtina way dhahaan afka kale masar baa la dhahaa qaahiraha caasimad u ah dadkaasaa reer masar la dhahaa xadaana abu daahir axmed binu camr xilliga eh, cumar binu khadaab baa furtay camar binu caas radi allahu canhu waa futuuxaadkii bay ka mid ahaayeen nimankaas iyaga ah qibdiyiin bay ahaayeen carabtii dhex gashay waddan masar la yihahdo xadaana abu daahir axmed binu camr binu sarx akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin almisriy akhbaranii xarbana xa xadaanii haaruun bnu saciid alayliyu qaala xadaanaa ibnu wahbin qaala xadaanaa xarmala huwa ibnu cimraan atujaybi can cabdiraxmaan bnu shamaasata almahriy qaala samictu aba darin alkhifaari yaquul isagoo qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi inakum sataftaxuuna arda dhul baad furan doontaan oo qabsan doontaan oo gacantiina soo geli doona ayuha almuslimuun yudkaru fiiha wax aad looga sheegaa oo marata lagu dhaqmaa oo lagu macaamilaa alqiraadu lacagta qiraadka la yidhaahdo waa noocoo daraahinta iyo daraarinta iyo lacagaha la isticmaalo ka midoo suruud ah lacagahaasay isticmaalaan oo ay kakugala gataanoo qiraadisii iyo qaraad iga sii iyo waxaana afkooda ku badan yurkaru fastawsuu biahliha dadkaas markaad waddankooda qabataan ay muslimiinta gacantooda u soo gasho istawsuu biahliha khayra khayr u dardaarma hadal wanaagsan iyo macaamilo wanaagsan iyo dhaqan fiican kula dhaqma ixtiraama maxaa yeelay faina lahum dimmatan waxay leeyihiin cahdi iyo ballan dadkii gacanta waddanka loogu yimid cahdi baad la gasheen ballan baad la gasheen inaad iyagana badbaadinaysaan dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda iyaguna ay wixii xuquuqoo lagu lahaa oo jizye iyo zake kii islaam ay bixinayaan war qaraabana way naga dhexaysaa nimankaasi ree masare qaraabanimadoodana ilaaliya raximka waxaa weeyaan laba meel wey sihiranna waa imaan doontaa riwaayo kale mid waxaa weeyaan raximnimada waa nabiga calayh salaatu wasalaam abtirkiisa ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil nabi ibraahim wiilkiisa ismaaciil yuu nabiga ku abtirsadaa calayh salaam ismaaciil waxaa dhashay oo hooyadii ah islaam la dhihi jiray haajara haajaradaasi reer qibdi bay ahayd qibdi qibdi war waa asal masartii weeyaan marka halkaasay nimanka waxaa weeyaan raxim aan ka nahay dhinaca kalena nabiga gabdhihii uu addoommada isuriyaystay waxaa ka mid ahaaye muwalladada u noqotay ee wiilka ibraahiim u dhashay maariyatu alqibdiya ka mid ahayd ayadoon reer masar bay ahayd xididna waa nahay rixibna waanahay agala wayna dhaleene ogaada buui nabigu calayh salaam faidaa ra'aytum rajulayni haddaad artaan laba nin oo ra'aytum yaktatilaani isku dagaalamaya fii mawdici lamina bulukeeti ama boloog meel la dhiga isku haysta fakhruj minha iskaga bax baa lihi saxaabiga talama abudarra waxaa la yidhi khilaaf ba haddaad ku dhexarato ayagoo boloog iyo bulukeeti isku haysta oo dhismo iyo dhul isku haysta haddaad artana iskagaba bax qaala intaad la mulmileed qaala famara birabiicata wuxuu soo maray abudar rabiica wa cabdiraxmaan ibnay shuraxbiil binu xasna labadaas oo waalaho yatanaasacaani murmaaya fii mawdici labina bulukeeti meel isku haysta fakharaja minha waa iskaga baxay abudar magaaladi o dhan xadaana suhayr bn xarbi wcubaydulah bnu saciidin qaala xadaana wahab bnu jariir qaala xadaana abi jariirkaas weeyaane samictu xarmana bn amarsiri yuxadiu can cabdiraxmaan bn shamaasata an abi basrata can abi darin khifaari radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal اlah alيه ali waslm wuxuu yidhi inakum sataftaxuuna misra masr baad furan doontaan wa hada min mucjizaati calayh salaam wa min calaamaati nubuwati dhul wakhtigaasi ay haystaan cadow xoog badan ay haysteen oo faris iyo ruumbaa raggi xaggaba yaa dadka kale xukumay dhulkaasuu nabigu wuxuu yidhi bishaareeyey inay noqon doonaan dhul islaam waddan muslim inay noqon doonaan ayuu nabigu sii sheegay bay dhacday wa ayaduna ardun dhul weyn yusamaa fiiha alqiraad qiraad baa lagu magacaaba dhexdeeda oo marka lacagtaas iyo khiraadka laga isticmaalaa faidaa fataxtumuuha markaad furataan faaxsinuu axsinuu ilaa ahliha dadka degan u ixsaan sameeya fa allahum dimatan dimmatan bay leeyihin waraxima ahdi iyo ballanna waaba la gasheenoo waa mucaahidiin ahlu dimma ah raximna waa laga dhexeeya laba dhinac oo qaala dimmatan wasihra sihri waa xididtinimada waa maariya alqibdiya faidaa ra'ayta markaad aragto abudarow rajulayni laba ninoo yakhtasimaani murmaayo fiihaa masar dhexdeeda fii mawdici labinatin barikeetiya balad meel la dhigay wax ka wer iskaba dhaafe fakhruj minha iskaga bax qaala fara'aytu cabdiraxmaan binu jaraabiil bnu casrata wa akhaahu rabiica yakhtasimaan ayagoo doodaya fii mawdici labinatin fakharajtu minha waan ka baxay baabu fadli ahli cummaan reer cummaan fadligooda cummaan cumaanuulyaman weeyaan yaman bay awal ka tirsanaan jirtay cummaan baa la dhahaa haddana cummaan baa la yidhaahdaa caasimadoodana maqsid baa la dhahaa magaalada caasimadda maqsad la yidhaahdo marka taasa cumaantaa weeyaan xadaana saciid bn mansuuq xadaana mahdi bn maymuun can abdilwaasicin jaabir bn camr araasiliy samictu abaa barsatan maqleen radia allahu canhu yaquul bacaa rasuulu lahi sal slam rajula nabiga nin buu maqlay yuu diray ilaa xayin qaws ama qabiil min axyaai lcarabi qabaa'ilkii carab ka mida buu u diray dacwo iyo diin iyo wax inuu gaarsiiyo oo muri loo diray fasabuuh markaas intay caayeen bay wadaro soo garaaceen day caayeen bay garaac ugu dareen fa jaaa ilaa rasuulilah nabiga calayh salam buu u yimid ninkii oo garaacan oo la afxumeeyey faahbarahu nabiga u sheegay arrinkii qabsatay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi low anna aala xumaa reer cumaan haddaad atayta u tegi laheed maa sabuuka kubayna caayeen walaa darabuuka kumayna garaaceen dabeicad macaan iyo qalbijiraac iyo gobnimaa lagu tilmaamay lagu ammaanay qoyska ayaga ah reer yoman bay asalka ahaayeenoo <coughs> yaman bay raacsanaayeen marka daba la kala gogo'ay baabu dikri kadaabi haqiif wa muubiriha reer haqiif beenaalahoodii iyo muubirkoodii dhiigicabkahaye ee muhligaaye halaagga badnaa dadka halaagi jiray laba nin yaa qabiilka reer taqiifa ku dhex jirta mid waa beenaalo oo mukhtaar baa la layidhahdaa waa beenaalo nabay noo sheegtay midna muubir dhiigicaboo badan oo safaaxa weeyaana waa xajaaj binu yuusuf athaqafi labadaasuu nabiga sii sheegay xadaana cmr bn mukaram alcamiy xadaana yacquub bn cali bn isxaaq alxadrami ahbarana aswad bnu shaybaan can abi nawfalin qaala ra'aytu cabdallaahi baan arkay ibnu zubayr oo calaa caqabati madiina magaalada jiirteedii ama kalinteedii taagan madiinada hadda la sheegaayo maha madiinatu rasuulillah madiinadii waa maka saas riwaayo kale ku imaatay maka cabdullahi bnu zubayr waa kii dee uu ay lal mubaayacooday oo ay dadkii reer xijaas raaceen kadib nimankii reer banu umay cabdilmelik binu marwaan iyo xajaaj binu yuusuf baa markii dambe yaa dilay markaasuu deen ha dilee intuu ka lalmiyey waddadii la maraayo ee jiirtii la maraayo dadku ay maraayeen karintii halkii buu ka lalmiyey isagoo maaragtay la gegay oo la dilay cabdulahi marka dadki way iska maraayaan iska maraayaan cabdullahi bin cumar baa hadli doona qaala fajacalat quraysh waxay guda gashay tamuru calayhi inay dul marayso wannaasu iyo dadkii quraysh iyo dadkii kale saag marayaan ma hadli karaan xajaaj baa laga baqaaya qof hadli kara ma xataa mara calayhi cabdullahi bin cumar baa soo maray fawaqafa calayh waa dul istaagay faqaala wuxuu yidhi asalaamu alayka abaa khubeyb asalaamu alayka abaa khubeyb asalaamu alayka abaa khubeyb abaa khubeyb waa cabdillahi bin zubayr kunyatuhu wey khubeyb bin cabdillaahi wiilkiisa carruurtuu weynaabaa lagu kunyeeyey waa salaamay saddex jeer qabrigiisa qofka waad ku salaami kartaa isagoon dhimanina waad ku salaami kartaa abaa khubeyb ama wallaahi baa ku dhaartee asagoo waxaan u jeeda aan la xabaarin isagoon la xabaarin iyo asagoo la xabaarin labadaba waa lagu salaami ama wallaahi baan ku dhaartay laqad kuntu waxaan ahaa anhaka kii kaa reeba can haada tan maanta ku qabsatay waan kaa reebi jiray wa nimankan dagaalkooda iyo muxuu ahaa tajaburkooda nimanka jabaabirada ee salaadiinta ee dhibka badan isku taagina farahaba ka qado iska tanaasulsina annadoo kale in badan baan ku eriye tanaasuca iyo murankooda iska daa adiguna waxaa tihi waa lay doortayoo beeco oo xaqan ku imaadayoo saxaabi rasuula baad ahayd ijtihaad baa sayna ku socday marka in badan baan kaa reebay hase yeeshee ama wallaahi baan ku dhaartaye laqad kuntu waxaan ahaa anhaaka can haada ama wallahi baa ku dhaartay laqad kuntu anhaaka can hada oo ku celceliyey ama wallahi baa ku dhaartay in kunta waxaad ahayd maa calimtu intaan ogahay sawaaman mid soom badan qawaaman salaatuleyl badan wusuulan xiriirin badan min raxiimi qaraabada min qiimo badan baad ahayd buuyii soom badan oo salaatuleyl badan oo qaraabo xiriirin badan hal ragcadda witirkee u dambaysa ayuu qur-aanka oo dhan ku dhammeeyey cabdullahi binu zubayr ku khatimayba qur-aankaad dharanaysaa intuu dhan yahay cadad iyo baaxad ama wallahi baan ku dhaartay la ummatun ummad anta adigu ashara ka u shar badan aad tahay la ummatu khayr waa ummad khayr badan ilan xajaaj baa wuxuu leey waa cadow ilaahay waa ahlu shar waxaanay leeyihiin meesha adiga aad noqotay ka ugu shar badan ya oo dadkiiba aad ugu shar badnaatay kuwa adiga kaa shaqeeya waxaad u maleen ummaddaa ummad khayr badan wey marka ma jirtee adaaba ka ah dadka ugu khayr badnaay adiga ahlu shara ah wey uma nafada cabdullaahi bnu cumar cabdulaahi bni cumar waa iska dhaqaaqay markuu intaa yidhi fabalaqa alxajaaja xajaaj waxaa soo gaaray mowqifa cabdilaahi cabdilaahi inuu meeshaa istaagay wa qowluhu iyo hadalkiisii fa arsala ilayh dad buu u diray maydkii fa unsila waxaa laga soo dejiyey can jidcihi dogobkii iyo tiirkii iyo muxuu ahaa qorigii lagu taqraaray ee lagu salbiyey ayuu yidhi ka soo dejiya fa ulqiya waxaa lagu tuuray cabdulaahi binu zubayr fii qubuuri yahuudi xabaalihii yahuudda lagu tuuray nin dhib badan buu xajaaj binu yuusuf ahaa saxaabiya taabiciin waa dhammeeyey uma arsala ilaa ummihi hooyadii oo cadoo boqol sano gaadhay ayuu haddana daandaansanaya maagayaa arsala wuxuu u diray ilaa ummihi hooyadii asbaab bintaabee bakaraheed oo uu yidhi ha imaato duqdaas faabad way diidda an taatiyaha inay u tagto fa acaada waa ku ceeyey calayha alrasuula qofkii uu diray oo wuxuu yidhi lataatiyani walla waad ii imaanaysaa oo mase laabcoofaanna waxaan soo diri ilayka xaggaada man ciidan yasxubuka kugu soo jiida biquruurika geesahada dad geesaha kusoo qabta timaadhulka kusoo jiida ayaan kuu soo dira haddii kale si degdeg ah ay wemow waa duq boqol jira wey oo saxaabiyad ah oo aabbaheedna abubakru sidiiq uu yahay oo ninkeedana uu yahay zubayr bin cawaam casharat mubashiriin ah leeyahay sidaas qaala wuxuu fa abad way diiday oo waqaalad waxay u fartay wallahi laa aatiika inaanan ku imaanayn marka koobaad xataa tabcaa inaad ka soo dirto ilaya aniga mandab yasxubanii saa sheegtay ijiida biqurinigaysayg dad isoo jiiday ilaa aad keento wallahi baan ku imaanayn bay tiri wixii xoog walaysatay xoog way u jiiri karta laa ku imaan maayo qaala faqaala wuxuu ku yidhi markii warkii loo keenay aruurii sibtay ii keena labadeeda kabood sibtig waxaa la kamaha magadda ah kabaha magadda een tima aan lahayn maqaarka laga sameeyey ii keena fa akhadana calayhi kabihiisii buu qaatay uma dalaqa markaasuu dhaqaaqay yatawadafu asagoo kaflinaya yatabaktar yatabaktaru fii mashyatihi socodka isagoo ku maarata shaafeertamaya xarraga kibir isqaadqaadi xataa dakhala wuxuu u galay asmaa binta abubakar wiilkeedii buu dilay ayada muxuu ka raba faqaala wuxuu yidhi kayfa ra'aytani ah, waa xanuujinayaa walbahaar buu kusii ridayaa iyo murug kayfa ra'aytanii seeday aragtay inaan sanactu ku sameeyey bicaduwillahi cadowga ilaahay cadowga ilaahay saa ku sameeyey ka warran bal tacliiqii oo ka bixi qaalad waxay tihi ra'aytuka waxaanku arkay haddaada weydiisay inaad afsadta fasahaadisay calayhi korkiisa dunyahu adduunyadiisii wa afsada asagana wuxuu fasahaadiyey calayka korkaada aakhirataka aakhiradaadi warku waa intaasay tiri asaga adduunkiisii aad waa dishay adiguna aakhiradaadi buu fasahaadiyey oo gacanku dhiiglaa tahay elunaar balqani waxay soo gaadhay annaka adiga inaad taquulu lahu kunti markaasii deena raacday inaad caytanto ood wax aniga ammaanay ah igu cayinayso yaa isoo gaadhay awliyaa annaka taquulu lahu inaad tidhaahdo oo cabdullahi binu zubayr aad ku cayidoo tidhahda yabna daati nataaqayn middii labada mar lahayd baa ku dhashay laba maray wiilkeediio inaad tidhaahdo ayaan maqlaye ana aniga weeye wallahi baa ku dhaartee daatu nadaaqayn laba marayda la sheeg horta waa ani maxaad ka taqaanaa jaahil baa tahay ama axadumaa labada mar eed ugu caayaysa mid ka mida ah, fa kuntu waxaana arfacu bihi tii kor ugu qaada dacaama rasuulilah cuntadii nabiga sal slam wa dacaama abubakr abubakr cuntadiisa min adawaabi ratigii hashii ay rarteen yaan ugu xidhay oona ugu adkeeyey si oga daadanin ogana fakanin markii hijrada nabiga iyo abubakar ay maka ka baxaayeen cuntadii loo diyaariyey <coughs> yaan wax <coughs> la waayey <coughs> xarig lagu xidho ayaa la waayey marta haweenka marka ay shaqada ku jiraan ay kor ugu xidhaan diraca kor ugu qabsadaan maradaas wayaan oy dhexda ku xidhaan markay shaqa ku jiraan tiibanta intaan furay oon kala dilaaciyey yaan u kala gooyey oon deena midna hilibkii midna macana cuntadii yaan ogu xidhay midna biyihii ogu xidhay jeexii kalena anaaba u baahanoo ku xidhay tii dhexda ku xidhay xaggee ceeb iyo cay ay iga soo gaadhay cuntadii nabiga iyo abubakar hijradii halgankii baanu ka qayb qaatay wa amal aakharu marta kale fa nidaaqulmar'ati haweenka oo idil martooda weeye allatii midda aynan laa tastaqni canhum naa ka deeqtoonta aysan jirin waa midda gabadh kasta ay qabtay ee dhexda ku xidhato midna waa midda nabiga ioogu xidhay teed caayaysaa mati ana xidhay mati nabiga waxaa sheegi bay tiri amaa ina rasuul allah asagii marka gashay xadiidii nabi calayhi salaatu wasalaam bay ku dhalaalisay oo awal isaga uun inuu ku xanta mooyaane wax loo risaalada uu waayey amaa ina rasuulallahi nabiga calayhi salaam xadaanaa wuxuu noo sheegay ana fii aqiifin qowska reer aqiifa iska dhalatay dhaxdooda inuu ku jira kadaaban beenaale beenaale waa mukhtaar bin abi cubayd aaqafi shadiidulkadib buu ahaa wixii ugu daraana wuxuu dhihi jiray jibriil baa ii yimid oo waxyi ii sheegay buu dhihi jiray nabinabiguu sheegtay wa mubiran iyo muhriga dadka halaaga oo dhiigacaba faama alkadaabu beenaalaha farreeynaha waan aragnay mukhtaar weeyaan ibn abi cubayd kaa aragna beenaalaha nabinimada sheegtay qowskiinuu ahaa <clears throat> wa ama almuubiiru midka muubiirka ahee dadka halaagay ee reerfaqi ka dhigtay e dhashay falaa akhaaluka uma arko ilaa iyaahu ilaa akhaaluka kuuma arko ilaa iyaahu inaad kaa tahay baan ku arkaa waa adiga weeyaan qaala wuxuu yidhi saxaabigu faqaama canha waa ka kacay walam yuraajicha warti dambe kuma soo celin juuq dambe kuma soo celin waa iska dhaqaaqay baabu fadlu farisi reer faris nimanka la yidhahda faris dhulkaa weyn ee khuraasaan ayaa faris la yidhaahdaa faris eeraantana soo geli karta oo ilaa iyo jamhuuriyaadka dhulka la yidhaahdo jamhuuriyaatu suufiyeti dhulka hadda la yidhaahdo bukhaare iyo samarqandi iyo dhulka isaga wadamadaas isaga ee istaanistankal badan tajikistan iyo eh, mxuaha dhulkaas weeyaan furasaan baa uxogyaawo la dhihi jira dhul weyn buu ahaa dhulkaas dadka degane farisiyiinta la yidhaahdo fadliga ay leeyihiin xadaanii maxamed bnu raafic وcabd bn xumaydin qaala cabdun abarana wqala ibn raafic xadaana cabdrazaq abarana macmar can jacfar اljazari can yaziid bn asam can abi hurayrata dawsi qaal qaala rasuulu اlahi sala اla slam wuxuu yidhi low kaana diinu cinda uraya diintan hadday ahaan lahayd cinda uraya xidigaha ururka la yidhaahdo ee samada ku yaalla halkaa diinta hadday tegi laheed ladahaba bihi waxaa halkaa ugu tegi lahaa rajulu nin min farisa reer farisa nin farisa halkaa ugu tegi lahaa buu nabig sala alay waslam aw qaala min abnaa'i faris reer farisa xataa yatanaawalow ilaa uu ka soo qaato halkaa diinta ugu tago ka soo qaato abuu xaniifaaba ka mid a ah. abuu xaniifata nucmaan ayaa ka mid a ah. alimaamu albukhaari baa ka mid ah. a khuraasiyiinta faarisiyiinta saxaabadana salmaanulfarisi baa ka mid a ah. dadkaasay ahaayeen dadka hadda maaragtay eeshiyaanka ahee muxuu ahaa way ka muuqataa way ka muuqataa islaamna jaceylka xaramka iyo kacbada iyo madiine iyo masjidulxaraam iyo cibaadada iyo daacada iyo allabariga way ku badan yihiin ku badan yihiin waxaaba ka mid ah, afqaan baa ka mid a ah, afghanistaan baa ka mid a ood og tihiin jihaadka inay ku caanbaxeen oo labada quwadeed adduunka ugu waaweyneed ruush iyo maraykan labadaba ay sankooda caano ka liseen daraar cad ay ka saareen waddankoodii ayagoo oon inahaba yaraatee laa yakhaafuuna filahi lowmata laag <clears throat> cabsi ku jirin nimankaasaaba ka mida xadaana qutayba bnu saciid xadaana cabdاlcaزiiz can ibni muxamedi can fawq can abi lgayثin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kuna juluusan cinda nabiy nabi agtiisan fadhina calayh الsalaam id naزlat calayhi waxaa ku soo degtay suuraة اljumca kusoo degtay falama qara'a markuu akhriyay waakhariina minhum lama yalxaquu bihim aayadda marka soo degtay wladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitab alxikma wain kaanuu min qabla fii dalaali mubiin dadkii ilaahay waa allihii soo bixiyey nabi moxamed alayh salaam ummiyiinta dhexdooda ka soo saaray ah, ummiyiintii reer carbeeda waxaa ka soo saaray rasuul ayaa ka mid ah oo kitaabka dul ahrinaaya oo hanuun iyo hidaayo wada wa aakhariina kuwo kalena wuu u soo saaray oo minhum ka mid ah eh, muxuu ah, lamaa yalxaqu bihim ah meesha fiir qaladku calayhim aan jirin ma soo lamaa yalxaquu bihim lamaa wey meesha kuwa aan soo gaarin qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi man haaunaa yaa rasuul allah kuwan lamaa yalxaquu bihim laleeya waa kuwee ee lagu soo diray ayuu dhah falam yuraajichu nabiyu sala allah alayh wasalam nabiga kuma celi oo ma jawaabin xata sa'alahu maratan oo maratayn ilaa saddex jeer musaashu ku celceliyey waa kuwee kuwaas qaala wa fiina salmaanu alfarisiyu salmaan alfarisi baanu u dhex jiraa abu cabdilaahi salmaan ibnulislaam baa la dhaha magaciisa isagaa is dhihi jiray ana salmaan ibnulislaam salmaan ayaa tahay markii la dhaho ina islaam baa lay dhahaa aabbahay islaam baa la dhahaa buu dhihi jiray aabbihii marka majuus buu ahaa dabcaabudah waa u qalmi waaye diin maaha buu yidhi fidradiisa diiday caqligiisii yuhuud buu u galay waa ka soo cararay nasaara iyo kiristaan buu u galay waa kasoo tegay ilaa nabi moxamed ala slam madiina uu yimaado nabigaa xoreeyey calayh salaam walidaalika mowlaa rasuulilahi baa la yidhahdaayo kitaabadii iyo xoolihii la yidhi keen iyo geedihii timirtaa la yidhi abuur ayuu nabiga calayh salaam ka bixiyey oo la qabtay qaala fawadaca nabiga alay slam salmaan baa nala jooga salmaan alfarisi abilslaamu laa aba lii siwaahu ida iftakaruu biqaysin aw tamiim buu dhiisi qays iyo tamiim iyo anaga aabbahay waa islaam buu dhihi jiray laa aba lii siwaahu aaba kale malihi salmaan baan ugu dhex jira fawadaca nabiyu sal slam yaddah gacantiisu wuxuu saray calaa salmaan nin baa ilan ku haya waa kuwe kuwa waakhriina minhum lama yalxaquu laleeyahay lama yalxaquu bihim laleeyahy waa kuwe gacantuu saa u saaroo faqul qaar wuxuu yidhi low kaana aliimaanu cinda thuraya iimaanka iyo diintu hadday xidigaha agteeda joogi lahayd banaanahu rijaalun rag baa gaari lahaa oo laacihaa u tegi lahaa min haaulaai ninkan kamida ah, ninkan iyo qowskiisa isagaa ka horgal ah baaba qowli nabi sal intaasu islaam raadinaya iyo diin raadinaya si u socday u socday soomar mujuus iyo dabcaabud soomar yahuud nasaare iyo kristaan soomar intaa xaq raadis buu ahaa diin raadis buu ahaa baaba qowli nabi sal la alay slam hadalkiisa uu yidhi annaasu dadku ka ibiri mia dadku waa boqol geelahoo kale oo laa tajidu ka helaynin fiiha boqolkaasi raaxilatun riti aad rarato wuxuu ka hadlaya nabiga alayh salam dadka badnidooda iyo sheegashada ay diin iyo islaamnimo sheegan doonaan iyo sidaan ugu jirin qofku mao wax maaragtay la raran karan wax qaban kara una jirin boqol beed oo geelahoo neef laga rarta aan lahayn saasoo kale dadka noqon doonaan buy nabiga calayh isalaatu wasalaam wax mas-uuliyad iyo xilqaada ammaano ilaaliya cadaalad ku shaqeeya ummad hogaamiya dadkiisa u fikira ku dhex noolaado ku dhex jira ayaa yaraan doona dhuunaqaato uuna alla aan ka cabsanayn iyo rasuul iyo diin midnaba oo wuxuu bakaaro mooyeen aan wax kalaba ogayn qaado iyo qariye ayay ummadda wada noqdeen xadaanii maxamed bn raafi wacabd bn xumayd walafd muxamedin qaala cabdun ahbarana waqaal ibnu raafi xadaana cabdrazaq ahbarana macmar can azuuriy can saaliman can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi tajiduuna annaas dadka waxaad heli doontaan ka ibili miatin boqol geel oo kaleoo laa yajidu rajulu uuna ninka ka helaynin fiiha boqolkii geela raaxila hal neef ou raartan uuna ka helaynin saasoo kale dadka noqon doonaan buu nabiga sala allah aleh ali wasalam wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam aley mamed